بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المسألة الثالثة مسألة saddexaad laba masale waa kasoo gudubnay masalada saddexaad islam waxay ku saabsan tahay in la dilahayo qofka saabiga shaatimka oo nebiga calayh salatu slam aflagaadeeye in la dilahayo oon laga toobad aqbalayn ama muslim ha ahaado ama kaafir ha ahaado masalan saasay ku saabsanta masalan waxaa weeye waa inaan laga toobad aqbalaynin walaa yustataab inaan laga toobad aqbalaynin lana dilahayo gaal ha ahaado muslim ha ahaado rag ahaado dumar ha ahaado kala kala qaadi maayo annahu shaatimku yuqtalu waa la dilahayaa wey walaa yustataabu lagana toobad aqbali maayo sawaaun waxaa siman oo jin ah kaana haya musliman muslim mid ah oo markii hore muslimnimo sheeganayl markuu cayda ku dhaco waa ridoogayaay aw kaafiran ama asalkii uu kaafirayo dimigu ahaaba kaafirku waa dimiya midku raba ha noqdee anahu yuqtalu wey waa la dilhayaa walaa yustaa toobadna laga aqbali maayo qaala imaam axmed axmed bn xambal wuxuu yidhi kullu man shatama ninka la yihahdo shekh islam taymi axmed bn xambal butay ku bilaabaya had iyo jeer sababta waxaa male walcilmu cind allah way iska caddaayo dee shekh islam taymi waa nin xambaliyo wy nin xambaliya nin mujtahido imaama mutlaq ha ahdo laakin haddana waa nin xambaliya wey qaala imaam axmed wuxuu yidhi inda kale imaam axmed waxyaale lagu jecel yahay oo gooniyaha jirta axmed wuxuu ka mid ahaa niman ubtiliya filaahi caza wajal ilahay daraadi dadkii loo dhibay oo dhibka loo geystay adag buu ahaaw wa sabara waxtasab ku sabray ayuu ahaaw marka qofku hadduu inta xaqa lagu dhibo uu ku adkaysto meel islaamka uga soo baxo hadahun gooniy aq gooni kugu leeyahay aq gooniy xuquuq gooniy ayuu kugu leeyahay ayb lianno imaam axmed markii la imtixaamay rag baa isdhiibay markaasaa markay isdhiibeen hawshii ogolaadeen ba waxaa la yii war sheekh hayad maxaad la kulantaa su yidhi kafarnaa billaahi uma rajacna xag baa markii loo yeeray oo madaxtooyadii la geeyey oo seeftii la tusay bay wixii laga codsaday ogolaadeen waxay dhaheen diyaar baan markay soo baxeen baa le sheekh haye kafarnaa billaahi buu yidhi uma rajacna haddaan laftoood keenin lakin markii waa gaalooba laakiin imaam axmed harag iyo dhiig iyo seef iyo waxba inta lasoo duldhigay la hor dhigay buu ku qosla shabar wax ka soo sheego marka ninka noocaasa iyo wadaad maxaa ley iska caadi culmada ahaadee isku meel ma joogaan sheekh subxaan allah qof walba xaqiisa iyo waxuu leeyahy meeshuu leeyahay waa in la dhigo waxaa lii imaam axmed ruqsada ma iska qaadatid waa lagu imtixaamay dhib baa laguu geystay ruqsada ma iska qaadatid wuxuu yidhi goormuu xaqu caddaanayaa haddii fulayguna uu cabsado haddii fulaygu uu cabsado jaahilkuna culmo ismoodo goormuu xaqu caddaanaya haddii nin walba ruqsadu qaadanaya kafurna bilahi uma rajacna uu dhahayo ninkii jaahilkaana uu culimo iswoodayo dadka wax u haynayo oo u jacburinayo wuxuu yidhi mataa yatabayan alxaqu min albaail goorma xaqataanaya xaqa waa in la helo cid ku sabarto yuqtal wayumtaxan wayu'da fillahi caza wajal laakiin xaq iska socdo oo iska cid netanyahu uu leeyahay xaq waa socdaa xaggay keenaysaa nebi maxamed alayh salaat waa afdal bashar ah btihib loo geysa hib loo geysa marka hadday iska soconayso ibraahim baa naar lagu tuuro xaq ma jir sheekh iska soconay xaq wuxuu u baahan yahay dadba xambaarsan kuwaasaa minhu man yubtala wa minhu man yuqtal wa minhu man maxaa la yidhaahdaa yanju badbaadahaya wa minhu man yartada wa minhu man yathbut maxaa waye waxaa la noqonahayaa nasal allah salaam nasal allah salam alcafwa alcaafiya hawshu ma sahlan qaala imaam axmed wuxuu yihi imaam axmed bin xambal kullu man shatama nabiya sal la nabi maxamed qofkii caaya musliman kaana haya aw kaafiran facalayhi dusha waxaad alqatlu kaa waa la dilhayaabuu wa araa waxaan arkahayaabu ictiqaadsanoo aaminsana araada waxaa wey waan ictiqaadsanoo aaminsanahay wey an yuqtala in la dilo oo walaa yustataabu lagana tooda wax toobad la weydiin maayo maca nasihi imaamu axmed uu caddeeyey annahu shaatimku iyo saabigu murtadun inuu murtadiyo diinta ka ridoobay in kaana musliman hadduu muslim ahaawe wa annahu naaqidun wa annahu naaqidun inuu yahay weeye mid cahdigii sii buriyo anahu naaqidun lilcahdi macnaha shatmigii iyo sabbigu naaqidun waa mid buriye lilcahdi ballantii waa buriye weeye in kaana dimiyan dimi hadduu ahay balani caqdi lagula jiray markuu nebiga inaga tacaniyey intaqada cahduhu waxalla damuhu wa qatluhu wakadalika sidaasoo kale adlaqa way idlaaqeenoo way sii aaliba aaabihi aaabu imaam axmed say u badan yihiin hadalka way sii daayeen annahu saabigu yuqtalu waa la dilahaya walam yadkuruu maysan sheegin istitaabatan in laga too aqbalaya may sheegin waxay dhaheen saabi yuqtal war ma looga too wad aqbalahaya maysan dhihin waa midda xala ka soo hadlayna halkaa markii la jooga adiga kuma bannaana inaad tiraahdo bishardi yustataabu fain taaba qubila towbatuhu wailaa qutila adiga kuma bannaana wadaadku hadalkiisaas waad fiirin riwaayaadkaad aruurin riwaayaadkaas aad aruurisay hadday kaaga soo baxdo inuu leeyahay waa la toobad aqbalaya meel ku sheego meelna lama aqbalahayo uu ku sheego taa umaad kala rajah laakiin hadduu hadalka sa u idlaaqo in agu qaydo laa yajuusu lakaw wakadalika adra haaliba asxaabi way idlaaqeen annahu saabiga iyo shaatinka nebiga caay yuqtalu waa la dilahaya walam yadkuruu maysan sheegin istitaabata ma aysan sheegin xataa fiiman xataa cid iyo qof weeye oo fiiman duul qadafa qadfay oo ganay oo wax ku tuurcayay umma nabiyi sal lah ala nbi axmed hooyadiisu wey adlaquu way idlaaqeen oo waa sii daayeen qatlahu in kaa la dilahayo walam yadkuruu maysan sheegin istataabata in laga toobad aqbalahayo nebi maxamed hadda waa soo dhaaftay hooyadiis ninkii wax ka sheega yuqtal walaa yustataab agee jooga marka nebigu agee jooga hooyadii oo kamanaas ah haddii la yidhi ninkii wax ka sheega yuqtal la leelayay asaga xagee jooga nabi xamed xagee jooga mana ictilaanta sheekhu hawshu ma sahlan dhowma hawsha sheekhu lianna hooyada haddii la galo hooyada farcii ka yimid oo nebi maxamedna waxaa weeye isagana waa dhacaya asalka jiridda geedka haddaad ka goyso laamo xaggee aday sheekhu taagnaanaya mise ayaguna waa dhacaya asalka hooyada haddaad taabato farca oo waalidka waalidka waalidka haddaa taa asalka farca waa dhacaya markaa ninkii jiridda taabta jiridda ninkii gilgila laantu u socdaa baan leenahay yacbaa la odhanayaa marka hooyadii wey hadda la soco hooyada waa laga hadlaya xataa fii man qadafa ciddii qadafta oo ziyey wax ku sheegta uma nabiy sal l nabi axmed hooyadiis adlaqu culimmadaas waxay idlaaqeen oo sii daayeen qatlahu in la dilahayo walam yadkuruu maysan sheegin istitaabat in lala tooda aqbalhayaan ma sheegin wey maca iyadoo la qabo ana lahu axmed inay u sugan tahay oo uu leeyahay fii qatli murtadi murtadka in la dilaayo oo hayra saabin midka nebiga cay hayrkiisa hal yajibu ma waajibaya istitaabatu in laga toobad aqbalo am yustaxabu mise waa la jecel yahay ee waajib ma aha riwaayataani buu leeyahay weeye mansuusataani oo cadcad mansuusataan cad macnaa hadalka wa laisku xiran yahay maca ana lahu riwaayataani mansuusataani fii qatli mubtadi ayra saabi hal yajib istitaabathu aw yustaxabu am yustaxabu saasuu hadalku isugu xiran yahay imaam axmed wuxuu ku leeyahay nebi maxamed ninkii caay waa la dilaayaa asxaabtiisu mar uguna idlaaqay asxaabtiisuna sidaasoo kaley mareen xataa nebiga hooyadiis ciddii wax ka sheegtay waa la dilaayaa wayna idlaaqeen ayadoo saa tahay axmed wuxuu leeyahay qofka murtadkaa oon cay nebi maxamed ku dhicin riwaayataan buu leeyahay oo labada riwaayad maxay leeyihiin in laga toobad aqbalaya ma waajibba mise waa mustaxab taa macnaheedu waxaa wey marka waa laga toobad aqbalaya waa laga toobad aqbalaya laakiin ma waajibba mise waa mustaxab ba la isku hayaa maca ana lahu isagoo axmed ay u sugnaatay maca iyadoo la qabo ana lahu axmed macnaa hadalkaa wuxuu yidhi nebi axmed ciddi caydo waa la dilayaa biduuni istitaaba wa biduuni qayd buu yiri weeye iyadoo la qabo ana lahu asagoo uu leeyahay fii qatli murtadi midkii ridoobay dilistiisa hayra saabin midkii nabiga cay ayrkiisa hal yejibu ma waajibaysaa istitaabatu in laga toobad aqbalo am yustaxabu mise waa la jecel yahay wey labadaasde culamada isku haya toobadu ma waajiba mise mustaxabo ragle dee toobada hadduu xataa toobad keeno murtadka waxba ka ridmaysa waa jiraan raggal waa jiraan hawshaa riwaayataani buu leeyahay mansuusataani oo mansuusaa dee toobada guud baan ka hadlaya tawbada guud baan ka hadlaya hadda saabiga kama hadlay riwaayataani mansuusataani buu leeyahy falow taaba hadduu toobad keeno dimbigii dimbiga hadda laga hadlaayo ilkitaabku waa kitaab ikhtisaar in la ikhtisaariyey falow taaba hadduu toobad keeno dimbigii min asabbi caydi buu ka toobad keena oo muxuu ku toobad keenay marka lagu leeyahay dembigu waa toobad keenayaa laba laba tafsiir baa ku jirta tafsiirka koowaad waxaa weeye inuu yidhaahdo caydi waa ka soo noqday cahdiga iyo dimadaydiina in la i cusboonaysiiyaan e raba hada huwa tafsiirka awalka tafsiirka labaad ku toobadkeenay waxaa weeye inuu yidhaahdo ashhadu an laa ilaaha ila allah waan islaamaya haadaa huwa tawbada laguu sheegayo oo dimiga weligaa la socdo inta badan marka wadaadadu waxay ka hadlaan oo hadalkooda ku dhacaa inuu caydi ka soo noqdo cahdigiisana usoo noqdo ila cahdig waa buri soo ma ahayn cahdig waa buri baa laysku hay inuu caydiina ka soo noqdo yira raaligelinaya sabeen baan ka bixinaya cahdigaygina la ii gunto marka inuu islaamo inuu islaamay inta badan carabka waa dhuftaan laakiin labadaa tafsiir baa weliga ku jirta la soco marka falow taaba hadduu toobad keena dembigii min asabbi buu ka toobad keena taa macnaheed waxaa wey masale muhiima kugu jirto qofkii mas'alo iyo shay ku ridooba masala min almasaajid uu ku ridooba ilaa masaladaa gooni uu uga toobad keeno islaamkiisa kaloo dhan laa yuqbalo bimacnaa ninbaa wuxuu yidhi uma nadara aayad qur-aan maaha laakiin waa soomaya waa salaadaya waa xajinaya waa jihaadaya waa kana waa nin muslima min kulli safar ku tukanaya uma nadarana waa diin waa kaafir billaahi alcadiim xataa yatuuba min inkaarihi uma nadar haddii la dilo inaad hadhow tiraado war ninkii safkoodu ku jiro wuu xajinaya wuu cumraysanaya wuu tawaafaya allahu akbar kuwa labayki buu ku haya maxaa loo dilay maxamaadan fahm ninkan muxuu dhinta salaadana uma dhiman tawaafkana uma dhiman safkana uma dhiman laa ilaahana uma dhiman laakiin muxuu dhintay uma nadara buu dhintay weligii laa yuqbal islaamu wa tawxiiduhu xataa yatuuba mima kafara bihi marka hadda maxaa lagu yidhi falow taaba min asabi wixii lagu haystay waa bishardi waa inuu ka toobadkeeno muxuu ku toobadkeenayaa bian yuslima waa inuu islaamo sidii kii aan soo maro kitaabka laga qoray casaafka nasraan casaaf nin kitaabkan laga qoray soo muusan dhihin haddaba islaamhaya soo muusan dhihin islaamnimaan ku toobadkeenayaa buu yidhi bian yuslima waa inuu islaamo aw ama ma ahane wuxuu kale ku toobad keenayaa aw yacuuda inuu u noqdo ila dimati dimadii inuu noqdo soo ma wuxuu ku toobad keeni karaa dimi imaa an yuslima caydii horta waa inu ka soo waa inuu islaamo ama u noqdo dimadiis u noqdo in kaana kaafiran hadduu ahaa weeye wayuqlica waa inuu ka noqdo oo ka siimo wayuqlica waa inuu ka siimo qalcigu de waa inaad ka siibanto ka go'do way ka istaagto can isabi sabigi inuu ka joogsado sabigu waa inuu ka go'o oo ka joogsado oo ka haro oo yidhahdo sabiga aan ku dhacay oo khalad buu ahaa waan ka xumahay ka qoomameeyo ka shallaayo weeye fa qaala wuxuu yidhi alqaadi abu yacla wuxuu yidhi iyo waayru isaga qayrkiiso min alxanaabila culamada xanaabilada waxay yidhaahdeen laa tuqbalu lama aqbalahayo tawbatu man saba nabiy sal l sl axmed qofka dhacay tawbadiisa laa yuqbal lama aqbalahayo maxaa dhacay oon loo aqbalin wa hada daliil waa kana liana almacarata ceebta weeye ceebta iyo nusqaamintu talxaqu waxay haleelaysaa alrasuula sal la alay sl axmed bay haleelaysaa haddaad tusaalaan hadda qof tiraada zaani baad haddaad ku tiraado kabacdi aad tiraahdo istakfirla aad tiraahdo zaanigii aad tiri istakfirla miyay kor yeelaysaa mise zinada qofka waa ku dhacda waa ku dhacda sida la soco hameen dhexaadka waa soo ishaaray casharadii hore hameenii maalin waxayd maa qaar haddii intooday kugu dhufto toorayda waa la toli oo xaraarsimaa laga qaadan oo waa lagu baanan oo daawa lagu siin kabacdina shaati qamiis baad gasho waa kuu qarsoomaysaa anuu cid ku taqaana male toorayda kugu dhacdayan kale laakiin haddii lagu yidhaha zaani baa ka maalin maalmaha lagu yidhaahdo facebooka lagu qoraayo adduunka o dhan bay ka dhacaysaa ma la soo celin karaa alaqwaal laa turaddu qowl lama soo celin qowlka hadduu fakado afkaaga ka baxo waa si u dhacayo war nin raalli ka ahow raalli ka ah qowlka uu tegay adduunka o dhan ba bbc baa laga sheegayo wa lasoo celin kara ma atar wey marka maxaa lo ana almacarata macaradaad garanaysa de quraan kusoo aroortee waxaa laga wada almacaratu hiya alimu waldambu walgurmu baa la yidhahda marka hadda ismi iyo dembi lagama wada waxaa laga wadaa algurmu baa laga wadaa oo ah nuqsaan iyo ceebeyn baa laga wadaa nuqsaan marka nebiga liana almacarata buu ku yidhi nuqsaanta iyo ceebtu talxaqu waxay haleelaysaa arasuul waa ku dhacaysaa mar haddii la yidhi la caayay hawshaa waa haleelaysaa nebigiibay dhaawac u geysanaysaa marka ninkii hadduu yidha waan toobad keenay laga laa yuqbal baa laleeyahy sababto nebigina waa dhaawaca dhaawacnigina agee aadaya laa yuqbal baa laleeyahay wakadalik saas kale waxaa jiri wey sida uu yiri qaadi iyo qayrkiis ay yiriyaan waxaa jiri qaala waxaa yidhi ibnu caqiil baa yiri ibnu caqiil saaxir almualafaat maxaa la yidhaahdaa boqolaal kun oo waraaqood ayuu wax ku qora min akar taaliif culamaa islaamka lagu tiriya laakiin kutubtiisa waa lumtay kutubtiisa lumid kale ma lumine kutubtii tataarka iyo balaayada ay kuwen wehiyaalka lagu daray ayay raacday saaxibfunuun ayaa loo yaqaana wuxuuna yii ninka la yihaahdo ibnu caqiil iyo keyrkiis wuxuu yiri abulwafa iyo keyrkiis wuxuu alxambali waa nin xambaliyadee wa huwa xaqun macnaa masaa'il adag oo ku saabsan dadka qubuurta ku dawaafa awliyada weyneeya ayaa waxa ka soo raray ibnu qayim laa matila laha dadka qubuurta laga keli waaye oo xoolaha u qala oo u diiqa oo yidha caaw waa dhafarkii hameen dambana waa eh, bunkii hameen dambana waa khatimkii hameenka ka dambeeyana waa siyaaladii qolyaha ayaga meel adag buu kala dhacayo mushkil kan wey ku ayagaab lama isweydiinayso wa huwa wuxuu ku yidhi sabbigu iyo shatmigu xaqun aadamiyu wey waa xaq aadami weeye oo lam yuclam aan la ogaanin isqaatuhu qofka aadamiga inuu xaqi jiray nebi maxamed in la caayo iyo shadigiyo waa xaq aadan uu leeyahay xaqii asaga ahaa qofka iska lahaa inuu riday in kale anagu ma ogeyn oo see ku ogaan weyno lannu nabigu ala iltaxaqa birafiiqi aclaa alaysa kadalika nalama joogo hadduu nala joogi lahaa laakiin asaga tawalin lahaa hadduu rabana waa cafin lahaa waa ridi lahaa hadduu rabana oofsan lahaa lakin nebiga hadda lama hayo cid kale oo ridi kartaa bini aadamka o isu yimaadaan cid ridi kartaa ma jirto wahuwa xaqun aadamiy weeye aadam xaqu leeyahay weeye sabigii iyo shatmigii weeye lam yuclam aan la ogaanin isqaatuhu inuu riday asagu uu cafeeyey weye oo tuuray qaala waxay yidhahdeen caamatu asxaab asxaabta xanaabiladu meesha u badan yihin waxay yidhahdeen laa tuqbalu lama aqbalahaya towbatuhu towbatu saafi wa shaatim la aqbali maayo bal yuqtalu waa la dilahayaa walow taaba haba toobad keenee yuqtal bay dhaheen waa laga takhallusaya khilaafan baan dhah naquulu daalika weeye khilaafan khilaaf maxay ku nasbisan tahay manaha mafcuul liajli wey naquulu daalika khilaafan ay liajli khilaafan anoo khilaafayna liabi xaniifata washaaficiyi anoo khilaafayna fii qowlihima qowlkoodii ay dhaheen in kaana musliman hadduu yahay yustataabu waa laga toobad aqbalhayaabay dheheen ninkii nabiga cay qofka nabiga cay muslim yahay waa ugu ridoobay waa laga toobad aqbalhayaabay dheheen fain taaba qubila towbatu towbadiisa waa la aqbalhayaabay wa ilaa id abaw ida abaw tawba hadduu diido qutila waa la dilaya warkii noocaasayna anoo ku khilaafayna waxaan leenahay toobad la weydiin maayo qoortaan lagu fanaya wain kaana dimiyan dimi hadduu yahay faqaala abu xaniifata wuxuu yidhi laa yantaqidu ma buraayo cahduhu cahdigiisu buri maayo waana soo marnay abu xaniifa inuu leeyahay ninkaanu gacantanadu ku jiraa ilaahuma inuu ka baxo dadka muslimiinta mumtanic inuu noqdo ama jisyada uu diido ama uu haleelo daaru ahli xarb uu haleelo ma ogiye cahdigiisu ma burahay gacantana uu ku jiraayo waa taan soomana asalkiisi xala laga soo hadlay marka laa yantaqid cahdigu ma burahaye buu ku yidhi ayb wakhtalafa waa iskhilaafeen asxaabu shaaficiyi waa ismaan dhaafeen fiihi fi saabi ma laga toobad aqbalay mise loo toobad aqbalahayo asxaabu shaafici waa isu khilaafeen weeye khilaafka ayaga dhexdooda ka jiro intaa wuxuu hadda e, abu xaniifa iyo shaafici buu wax ka taabtay kabacdi uu isaga gudbo wey qaala shariif wuxuu yidhi shariifkan dee waa nin xambaliyo shariifka waa nin xambaliyo fi lirshaadi kitaabkiisa irshaad wuxuu ku yidhi wa huwa e, shariifkuna waxaa weeye abubakar minman dul wey yuctamadu manaa shariifku waa nin haashimiyo wey ayb wa huwa asagu wuxuu ka mid yahay shariif wuxuu ka mid yahay minman dul iyo culum uu ka mid yahay yuctamadu la cuskado naqluhu naqligiisa aqwaasha iyo madaahibtii masaaisha uu soo rarayo waa la abalaa waana la yeelaa waa la aqbalaa waana la yeelaaw liannu waxaa jira wadaadada wax naqlintoodu ma aha inaad saad moodaysa maahaw diirharadagoo dareen ku joogo wadaado waxaa jira naqligooda iyo ijmaacooda iyo waxay soo rarayaan falu ku gadantoolo inaad kada mutasaahiliin wadaadana waa biyo kama dhibcaan wey aad u dadaala wuxuusan hubin oo yaqiin ama dani qaaliba uusan ku hayn markuu soo rarayo marka shariif hadda waa taskiyey sheekhislaam taymi wuxuu ku yidhi wa huwa minman yuctamadu naqlu naqligisa madaahibta iyo aqwaasha ku saabsan yuctamadu waa la ictimaadaa hay anigu wadaadda soomaaliyeed hadda meelaha ka aqriya oo dhowr iyo labaatan sano soddomiyo sanaan aqaanaa jiro walaa actamidu naqlahum wa aqwaalahum waxay agtayda ka tahay riyaxa dabaylu lama acrifhum sheekhu acrifhum wajarabtum wax u aqaanao kama jiro sheeka bereley kugu sidaynaya oo ku keenaya muxuu yidhi shariif muxuu yidhi man saba qofkii caaya an sal nabi maxamed qofkii caaya qutila waa la dilaya walam yustatab lagana toobad aqbali maayo laa yuqbal towbatahu laa yuqbal towbatahu sidaas daraaddeed e, aqwaasha waxaa la mid ah dad markay masaaisha ka hadlayaan cilmiga ah waxaa weeye kalsooni iyo aan lagu qabi karin limaada lanoo dhinac bay u radan yihiin riti soomaalia dhinacan ahaan laga saaray eh, boqol liitar ah dhinacan laga saaray labaatan liitar caaga laga saaray oo dhinac u raran dhinac bay u radan yihiin bimacnaa intuu madaahibta kuu keeno oo aqwaasha kuu keeno oo adilada kuu keeno kuu kala jimi wax hortaada dhigo laakiin muxuu samaynahayaa dhinaciisu wax ka soo goosanahayaa masalada afar xadiis ku soo aroortay xadiis buu ka soo goosanaya kaana waa daciifinaya saddex kale oo qarinaya waqad kashafnaahum sheekh walaa yunabiuka mitl khabiir sheekh qad kashafnaahum warkoodu cadaaday waxaas maxay tahay sheekh wish hada diintu qabyaalad baa intu qabyaalad maa sheekh diinta waxaa rabaa intaad horta keento waxaa weye inaad adilada intaad hortaada keento ka niqaash sheekh islam tim waad arki doontaa caawa sagaal iyo toddobiyo labaatan daliil intuu masalada u keeno iyo wuxuu kaga jawaabi doonaa shan iyo labaatan ictiraad buu kaga jawaabi doonaa daliilkii markaad keentay waa lagu bushiy waxaa lagu sheekhu daliilka aad deliisatay ma soconayo oo muxuusan u soconay sidaa iyo sidaa iyo sidaa muusan u soconay waad ka jawaabaysaa hada huwa alcilmu sheekhu soomaanan soo sheegin mas'alada inaad suuraysato daliilna aad ku fariisiso ictiraadna aad ka jawaabiso ka jawaabto haada huwa taxliil saxal maanan soo dhihin hada huwa cilmi uu sheego saas laga hadlaya ayb marka muxuu yidhi shariifka man yucud wuxuu yahay shariifka wuxuu yahay man saba nabiya sal alla alay qutila walam yustatab lagana toobad aqbali maayo waman sabahu nabiga ninkii caaya oo min ahli dimati dadka dimada iyo ballanta leh qutila waa la dilahaya waa in aslama haba islaamo islaamkii baan soo galay ha yidhaahdee qutila waa la dilahaya sidaa daraaddeed casaaf annasraani sheekh islam tv kitaabkan uu ka qoray markuu islaam waan islaama yidhi oo ka cararay suuriya ka cararay xijaasa laguma dilin xijaasa lagu dilay wiil yaroo adeegu xogta haya ayaa ka takhalusay ah, wiilkaas ka takhalusay ku faataxaystay qaadina ma weydiinin sheekhna ma weydiin muftina ma weydiinin wiilka ciddi sheegtay oraa qaadiya maxaa gacan dhaaftay ma jirto la soco laakiin salafiyada hadda kuu jooga inta wiilkaas fahmay waa fahmi laayo maxaan ku samaynaa inta wiilkaa fahmay salafiyada hadda joogtay kutubta wacaw ay ku qoran waa fahmi laayo nasal lah salaama washa ilaahay inuu wax ku fahansiiyo haddii ilaahay baa iskala way ilaahay subxaana wa tacala waxna fahansiiyo qaala abu caliyi wuxuu yidhi abu caliyi ibnulbanaa wuxuu yidhi saas inay tahay baan u malaya waan fiirfiiriyey kutubxanaabila kutub alxanaabila aad umaanan noqonin xoog culays badan maanan sii saarin laakiin banaa inuu yahay saasaan umalaynaya mubana inuu yahay waqaala abu cali waa soo abu cali wuxuu yiri mubana wuxuu yiri fil khisaal kitaabkiisa la khisaal wal aqsaam yira wuxuu ku yiri man saba nabiy sal alay isaguna de xambali wey nin wadaadkan la socdo isaguna xambali nin wadaadkaasa wuxuu yiri man saba nabiy sal nabi maxamed ninkii caaya qofkii caaya wajaba qatluhu waa waajibaysaa in la dilo wey walaa tuqbalu towbatu towbadiisana la aqbali maayo taa marka waa caam hadal caam yeelay man saba nabiy sal la slam wajaba qatluhu walaa tuqbalu towbatuhu muslim ha ahaado dimi ha ahaado kala qaad male buu ku yidhi markaasu kabacdi wuxuu ku yidhi wa in kaana kaafiran hadduu ahaa dimi ah oo fa aslama uu islaamo maxaa xal ah ma dhahaynaa sida nimanka xalab soo yidhi maa huwa calayhi min ashirki acdamu min asabi miyaan dhahaynaa ma iska daynaynaa halkan miyaan dhahaynaa mise towbadda lama aqbalay waa la dilaayaa ishkaalkaasu meel dheer ka tooganaya an rageed an rageed muxuu ku yidhi fasaxiixu sida saxiixa waxaa weeye wixii ka soo waa daciif weji daciifa weeye min almadhabi fasaxiix min almadhab madhab alxanaabila sida saxiixa waxaa weeye annahu saabiga shaatimku yuqtalu waa la dilaya aydan ku noqonaye walaa yustataabu lagana toobad aqbali maayo ninka gaal horay u ahaa oo nebi maxamed caayay markuu soo islaamo wax toobada la weydiin maayo waana la dilhayaa limaada liannuu ceebayntii iyo macaradii nebi maxamed uu geystay yaa weli taagoon sidaas daraaddeed nebi maxamed waad garanaysaa cabdullahi bin abisarx asagoo nebigu maka fadhiya oo baytullahi alxaraam fadhiya oo kacbada fadhiya oo dadkii beecada laga qaadayo wuu soo dul istaagay markaasuu nebigu beecadii ka diiday kabacdina markuu nebigu saddex jeer kale beecadii ka aqbalay alaysa minkum rajul rashiid nabigu waa tuhid asagoo marka soo islaamay weliba mar hor in soo islaamayba xataa riwaayad qaar sheegayan taa marka macnaheed waxaa weeye hadduu gaal horay u ahaa laa yuqbal weeye marka madhabku saa weeye buku waa madhabu maalik maalik madhabkiisuna ka madhabina inaga madhabkanaga xanaabiladu la mid yahay buku sheekh islam taymi waa madhabu imaamu maalik ka madhabina anaga madhabkanaga weeyo laa yuqbal weeye wa caamatu haaulaa'i caamatu haaulaa'i culamaa alxanaabila waxda laga hadlaya wa caamatu haaulaa'i say u badan yihiin culammada xanaabiladu lam yadkuruu maysan sheegin khilaafan khilaafku maysan sheegin iyo in laysku maandhaafay fii wujuubi waajibnimada qatli lmuslimi waalkaafiri qofka saabiga oo nebiga caayay in la dilay inay waajib tahay ama muslimaad ama kaafiraade khilaafku may sheegin wanahu anahu atligu laa yasqudu kuma dhacayo bitawbati inuu toobad keeno oo muxuu ku toobadkeenayaa min islaamin inuu islaamo wa ayri islaamka waxaan ahayn oo islaamka ayrkii muxuu yahay waa inuu yaha tusaale ahaan sabdigiina waa ka soo noqday dimadigiina waa usoo noqday hada huwa ayrka laguu sheegay la soc hada huwa ayr wa annahu qatligii laa yasqudu kuma dhacayo bitawbati ayadoo la toobad keenay kuma dhacayo maxaa lagu toobadkeenayaa min islaamin inuu islaamo iyo wakayri islaamka waxaan ahayn oo ah inuu yidhaahdo caydiina waa ka soo noqdo raalli ka ahaada muslimiinay cahdigaygiina hadda ii cusboonaysiya iga buray dimaday baan kusoo noqonahayaa jisyadiina waan bixinayaa labadaan midna dilku ka ridmahayo wa qaala qaadi abu yacla wuxuu yidhi fi ljaamic saqiir kitaabkiisa jaamic saqiir la yiraahdo jaamic kabiir lagu leeyahay man saba nabiga sal nabi maxamed ninkii caaya qutila waa la dilhayaa walam tuqbal towbatu towbadiisa la aqbali maayo fain kaana kaafiran hadduu ahaa oo fa aslama uu islaamo fa fiihi waxaa ku sugan riwaayataani laba riwaaya ku jirto waxay dhaheen hadduu laba riwaayo soo raro madhab ka soo raray wuxuu yidhi hadduu gaal aha oo islaama laba riwaayad baa jirta mid la leeyahay waa la dilahayaa oo toobad laga aqbali maayo iyo mid odhanaysa toobad baa la weydiinaya istataa mid odhanaysa laakiin laga yeeli maayo waa la kala tuuri doonaa wakadalika dakara wuu sheegay abulkhaaab baa wuxuu sheegay isaguna de culama alxanaabila usuul fiqi iyo fiqi iyo wax walba asagana wax ku leeyahay ayib maxfuud kitaabka ibn altamiid iyo keyrkiis buu iska leeyahay hidaaya fi lfiqi wa tamiid fi usuul eh, fiqi ninka iska kalwadaan ayib kalwadaan magaalada ku taalla ciraaq eh, oo xagga eh, iiraan xigta wey magaala ku taalla iiraan waagii ay soo galeen ingiriisku magaaladaas kalwadaan webigaa mara ingiriiskii baa inta lagu go'doomiyey marka soo galo agga ka yimid iran iyo hindi iyo ingriis hindi asagoo muddo haystay oo ka taqalusay buu ciraaq soo galay kun sagaal boqol iyo toban iyo afartii markaasaa lagu go'doomiyey ta lagu go'doomiyey mujaahidiintu dhinac walba ka istaageen ayay waxay qasheen eeyaha iyo bisadaha iyo cayayaanka iyo xayawaana bay qasheen dadkii hindida ahaa masale muhiim ah sheekh masale muhiim ah fi taariikh wama adraaka fi taariikh markay hoog iyo ba' ku dhacay waxaa ku jira dadka hindida oo ingiriis wato waxaa ku jira muslimiin boqolkiiba siddeetan waa muslimiin la soco hindi laga keenay la soco sodomeeye labaatameeye ayaa waxay siinga siingo iyo gaalo aho dadkii muslimiinta ah oo la socda sheeganayay muslimiin ad magacay ka yihiin lakin aniga agta muslimiinka ma ahane oo la socda ingiriiska eygi inay qashaan iyo inay bisadihii qashaan hawsh waa ku adkata waxay annaga waxaan aragta xaaraan bay ka tahay siyaasadda u fiirso ifham siyaasa sheekh maxaa xal ah jenaraalka ingiriiska ahaa waraaqda u jogjoogsaday waraaqda wuxuu telegaraam wuxuu u diray delhi wuxuu yidhi nimanka muslimiinta ahaa oo ila socday raashinka waa naga go-ay waana la godoomiyey xaaladu khatar weyn eygii bisadihina culaanna waa diideen maxaa xala maxaan sameeyaa waxaan rabaa fadwo in laga raadiya culummada muslimiinta inay ii fadwoodaan oo ciidankan u fadwoodaan inay eyga iyo bisadaha cunaan jihaadna ay ku jiraan muslimiinta nafooda ay geliyaan eygida bisadahuna ay qashaan iyo dameerahooda iyo dameeraha xinaar in cuno mawlaana hindiya oo mufti oo fadhiya delhi baa waraaqdii loo geeyey waa u khilbaa ingiriiska ayaa xili waraqan ka jawaabo wuu fiiriy wuxuu yidhi ha waxaan helaynaa madhabka naga xanaabilada inay hawshaa daruuro tahay dameeraha iyo eyga bisada ha qasheen hawshoodan ha wateen waraaqdii baa soo dhacday waa la akriyay fatwadii baa la akriyay eygii dameerihii baa la qashay ibn cumar meel ku jihaad haadihi hiya fatwa culamaa munhasimi sheekh la soo haadihi hiya alfataawa sheekhu wadaadada meelaha inii duwan inii fadhiya fatwada taas sheego maxay ta maxaa laga fatwoonaya ma taqaana waxaa daruuro loogu fadwoonahayaa ciidanka ingiriisku wata baqdaad inay qabsadaan iyo basro iyo kuufo iyo najaf inay qabsadaan iyo ambaax yaa waxaa loogu fadwoonaya daruuraad ku jirtaan jihaad baad ku jirtaan eyga iyo dabeeraha bisada qasha kuna maxaa la muslimiinta ku jihaado hada huwa taariikh wa hada huwa alfiqu fi taarikh sheekhu agadaa meelaha iska fadfadhido waxba fahmaysa sheekhu ayib wma aarahum fii hadi ayaam wma akarahum haaulaai munhazimiin wa fataawa inhizaamiya wa fataawa baila wa fataawa ingiriis wa fataawa amriika wa fataawa tikreen ma aaraha ya sheekhood ma aaraha sheekhood ma agtara maxaa ka badan intay badan tahay maxaad ogtahay sheego ayb ka soco wuxuu yidhi almuhim wuxuu yidhi wadaadka wuxuu sheegay wakadalika dakara waa sheegay abulkhataab wuxuu sheegay waxaan ku sheegay hadda ku keen wadaadkan magaaladu ka soo jeeda kalwadaan magaaladu ka soo jeedo ayb magaalo adag way dad muslimiin ah ay degan yihiin wuxuu sheegay fii man saba ninkii caaya ummahu nabiga hooyadiis laa tuqbalu la aqbali mahayo towbatuhu towbadiisa la aqbali mahayo wain kaana kaafiran haba ahaadee cafwan wain kaana kaafiran hadduu yahay fa riwaayataani laba riwaaya la sheegay hadalkood wuxuu yidhi wuxuu sheegay fii man saba ummahu nabiga hooyadiis ninkii caaya laa tuqbalu towbatuhu hadalkaa wuu idlaaqay waa hadal caama ah laakiin kaafir hadduu yahay ka waran wa in kaana kaafiran fa riwaayataan laba riwaayad way riwayad waxay leedahay marka horeba gaal buu ahaaye hadduu toobad keenay waan ka aqbalayn islaamay riwaayadna waxay leedahay maya weli tacni iyo darri taagan waa la dilaya wa xukya waa la wuu xikaayoodaydeh bacdu asxaabina asxaab alxanaabila wuxuu xikaay riwaayatan buu xikaayooday ana almuslima qofka muslimkaa tuqba ana almuslima qof muslimkaa towbadiisii tuqbal waa la aqbalaya towbatuude ana almuslima tuqbalu towbat in la aqbalay riwaayad bay sheegen ayda ku noqonaya fii riwaayatin riwaayadda saa sheego ayb marka asalka riwaayadda uu soo celceliyey bacdi uu soo celceliyey kuma jirto hadalku marka xoogaa waxaa ku jirta fi lcibaarati shayun bisababi tikraari kelimati riwaaya riwaayadda looma baahna hal mar baa ku filan in la yidhaahdo wa xakaa bacdu asxaabina riwaayatan ana almuslima tuqbalu towbatuhu aydan bian yuslim saas haduu kusuu xihan yahay marka riwaayadan dhex ku jirta iska tuur waa macnaa male muxuu ku toobad keenaya oo toobadda qofka muslimka lagu aqbalahaya bian yuslima waa inuu islaamo ila marka hore islaamkiisu waa buray soomaa markuu caydan la yimid batala islaamu alaysa kadalika bian yuslima waa inuu dib u soo noqdo wayarjic waa inuu ka soo noqdo can sabbi sabigina waa inuu ka soo noqdo hadduu inta noo yimaado safka soo buuxiye yidhaahdo maxay kartan waa tukanahayaae ma laga yeelahayaa maya waa inuu b b c da ka sheego oo yidhaahdo la socda stubtu cani sabbi wa rajactu ila alislaam waa inuu yihahdo sabbiga waa inuu gooni u sheego war qofkii ku gaalooba inuu salaada ka tegey islaamka inta kale hadduu ogol yahay laa yuslim walaa yuqbalu islaamuhu xataa yuqirahe bisalaax alaysa kadalika ninkaanu sabbigu ku gaaloobay walaa yadbutu islaamuhu xataa yuqira wayarjica can sab sab ilaw ka soo noqdo sanafkiisu macsacayo ana saa u fahmi bian yuslix toobad waxaa lagu aqbalaya oo ku toobadkeenaya bian yuslix wayarjica can sabbi wey kadaa sidaasu dakarahu waxaa buu sheegay wey abulkhataab uu sheegay wey xamed ibnu maxfuud saasuu sheegay weeye keligaa kitaabta hidaayada fiiga saasuu ku sheegay weye ayb kitaab faraaid ah kitaab faraaidna waa le magaciisa aad fiican oo waasixa ayuu leeyahay cilmi faraaidka waman ixtada qofkii sidoo kale waxaa saa yidhi waman ixtada qofkii ku dayday xadwahu kudayashadiisa wey macnaha waman ixtada iyo waman facala bay la macno tahay waman facala qofkii sameeyey xadwahu iyo ficlahuwi oo min almutaakhiriina culimmadii dambeeyena ayaguna halkaas wadaadaan maray culamo dambe halkaasay mareen ayb fatalahasa waxaa kuu soo khulaasoobay oo kuu soo baxday culamaul xanaabila ila war badan baa la soo rara culamaul xanaabila war badan baa shariif saasu yiri qaadigu saasu yiri ninkle abulkhaaab saasu yiri culimo kale waxbaa laga xikaayooday war badan baa la sheegay hadduu khulaasaynaaya fatalahasa waxaa kuu soo khulaasowday ana aaaaba asaab axmed ibn xambal xanaafila xaka waxay xikaayoodeen fii towbati saabi waxay xikaayoodeen alaaa riwaayatin saddex riwaayay sheegeen riwaayadda kood waxaa weeye laa tuqbalu la aqbali maayo towbadiisa la aqbali maayo waa la dilahayaa wahiya almansuuratu waa middan loo gargaaray oo loo hiiliyey oo la sharxay oo mashhuurka adilada kutusaysa shekh islam taymiya uu rajaxay midda labaad tuqbalu wey waa la aqbalahaya mutlaqan baa ku qoran meesha manaha waata xaraf kuu soo sheegay bacli waxaad moodaa inuusan xariif ku ahayn qaabka wax loo tafsiiriyo lianna tuqbalu mulaqan mulaqa inuu gooyey ma ahan tuqbalu mulaqan intaa keliya mulaqan inuu gooyey ma macna weyn ba wataa macnaha mulaqa waxaa laga wadaa ama gaal ha ahaado ama muslim dimi ha ahaado waa la aqbalaya taas mulaq kutusaya athaalita midda saxaad waxa weeye alfarqu waa in la kala qaado bayna alkaafir macnaha labada war waa iska soo horjeedaan laa tuqbalu wahiya almansuuratu tuqbal mulaqan oo labalaba iska soo horjeeda midda saddexaad maxay tahay athaalithatu waa in la tafsiiliyo oo la yidhahdo alfarqu waa in la kala qaado bayna alkaafir waalmuslim waa in la kala qaado labadaasa kala duwaynaa fatuqbalu waa la aqbalahaya towbat lkaafir waa la aqbalahaya duuna almuslimi muslimka sokadiisaw ayb wa towbatu dimiyi dimiga towbadiisu idaa qulnaa haddaan dhahno tuqbal waa la aqbalahayaa huwa huwadan aggee loo celimo huwadan xaggee loo celimo huwadaanu asalka kuma jirto meesha huwadkaala asalka waxaa yaala bihaw hada wa saxiixu marka ma wadaadkaa sabqu qalam baa ku dhacay ma si kale waxu asiibeen la adli lannu damiirka waxaa la rabaa inuu u noqdo towbadda towbaddaa laga hadlaaya wa towbatu dimiy idaa qulnaa haddaan dhahno tuqbal waa la aqbalahaya bihaa towbadda waa la aqbalahayaa an yuslima waa inu islaamo saas marka meeshaa waxaa taalla huwada ay taallo bihaa baa taalla waxaana loo celinayaa towbadda oo mutaxadis canhu laga hadlaayo adaba saxiix marka meesha huwa ay kuu taalo hoostiisa biha ku qorow haddii hadda la yidhahdo hala tawjiihiyo lannu la soco weligaa khata wey haddaad la soo goodo waxaad noqonaysaa wadaad ciriiri ku jira damaairtu maxaa luqa alcarabiga sheekh luqa alcarabiga damaairtu waa min ascab ilmasaa'il luqa alcarabiga meesha lagu hoogay oo lagu baxay lagu sumbirnacdiyo damaairta la sheego aad buu dhibadan tahay lannu waxaa laga yaabaa darsi dhan iyo hawl dhan iyo mas'ala dhan hal damiir uu kaa kala tuuro damiir waaxid <laughs> masalada dhan uu kaa kala yaaciyo lanna damiirka sheekhu waa isim dhan macnaa ku xiran way haddaad marka damiirka aadan hubin meeshaad u celinayso mas'aladoo dhan waa kaa kala yaacaysaa almuhim haddii hadda la yidhaahdo sidaa lagu daayo wuxuu noqonayaa wa tawbatu dimiyi dimiga towbadiisa idaa qulnaa haddaan dhana tuqbal waa la aqbalahaya huwa dimigu waxaa weeye an yuslaa islaam inaysaa ku tawjiiso laakiin maxay tahay waa wado qananafa oon laami fiican aan ahayn wey ka dhac ka deg wey ka dhac ka deg wey marka qananaf wey laakiin saxdu maxay tahay asalka sida ku qoran oo bihaadaw fa ama idaa aqlaca hadduu ka noqdo oo ka siimo fa ama idaa aqlaca hadduu ka siimo caydii wey idaa aqlaca can sabr wa shatm wey wa alaba uu dalbo caqla dimati dimadii in loo gunto aaniyan mar labaad loo gunto bimacnaa hadda maxaa weeye markan ugu leeyahay towbatu dimihi waa la aqbalaya waxaa weeye waa inuu islaamo saasaa lagu aqbalaya fa ama idaa aqlaca hadduu ka siimo oo ka istaago muxuu ka istaagayaa can asabbi washatmi walistinsaa watanqiis hadduu ka siimo oo ka joogsado oo wa alaba uu dalbo caqda dimati dimada in loo gunto oo loo xiro aaniyan mar labaad lantii hore waa ka guntay la soco tii hore tush bay noqota soo maahay uu yidhahdo warnihi caydiina waa ka soo noqday waxaana rabaa in dimadeeda ii guddo saa ah hadduu lam yucsam la dhawri mahayo lam yucsam la dhawri mahayo lama ilaalin maayo dhiiggiisa wey ah, dhiiggiisa lama ilaaliyo hadduusan islaamin oo shahaadateyn uusan ku dhawaaqin laakiin keliya uu yidhaahdo caydiina waa ka noqday wa alaba caqda dimata aaniyan uu yidhaahdo dhiiggiisa la badbaadin maayo waa la dilaya wadaadadaa saasay u kala qaadeen fahm wadaadada waa kala qaadeen si wax u kala qaadeen waa inaad fahmo lam yucsan eh, manaha lama dhowrayo lamana ilaalinahayo riwaayatan waaxidatan way kamaa taqadama sida soo hormartay culammada xanaabiladu isma khilaafsana hal riwaayo iyo imaam axmed laka sugan oo ah gaalku hadduu caydi ka soo noqdo uu yidhahda cahdigiina hala i cusboonaysiiyo dhiiggiisa la badbaadin mahayo waana dilhaya laakiin hadduu ka soo noqdo caydi oo islaamo taasaa waxaa leeyaha doodu ka taagan tahay taasaa laysku hayaa marka waa fahmtay sida wax loo kala qaaday soo maaha sida wax loo tafsiilku ogaa alfarqu bayna alkaafir walmuslim saawi fatuqbalu tawbatu lkaafir duuna almuslim markaasaa lagu fasiro waxaa lagu yihi watawbatu dimiyi idaa qulnaa tuqbalu biha an yuslima waa inuu islaamo faama idaa aqlac wa alaba caqda eh, dimata taaniya lam yuxsan eh, lam yumnac lama mancinayo lamana dhowrahayo lamana badbaadinayo riwaayatan waaxidatan way kamaa taqadam wa calaa qawlina qowlkanaga haddaan ku soconno qowlkaanu keh qowlkan qowlka xaras soo hormaray qowlka xalay soo hormaray oo wuxuu ahaa ku saabsanaa xagee kusoo hormaray xalay xalay wuxuu ku soo hormaray aan meeshii fiiriye xalay xagee kusoo hormara hal qowlkii ahaa weeye waxaa la door gelinhayaa waxaa la door gelinahayaa imaamkaa la door gelinaya imaamkaa la door gelinaya xagee meesha cabdala arsab xalee weye sideetan sagaal miya sagaal miya ahay maya sideetan sagaal maa sheekh sideetan toddoba meelaha ka fiiriya sideetan iyo sideed xagee wey ويكون كالأصيل ماي واختلف أصحاب الشافعي والكلام ليتن سيالك هوش خلاصين وذاتك وبالجملة فالقول بأن الإمام يتخير ما هلكاس أوجيدا ماي هلكاس ماشي هو تفسير كيف هذا تفسير حاجة ليتن زيادة والله إنك طوائف أصحوا وذكر طوائف منهم أن الإمام يخير في من نقض العهد من أهل ذمته كما يخير في الأصيل تعال halka maana soo maray madhabkii asagaaba hadda dib ugu noqon sheekh islaam ibn wuxuu ku yiri wa ala qawlina haddaan ku socono yukhayir waa la doorgelinaya fiihi fi saabi wa shaatin waa la doorgelinaya manaha yukhayar imaam imaamkaa la doorgelinayaa fii intisaabi washaatin baa la doorgelinayaa oo asagaa go-aan ka gaaraya ima alqatlu aw istirqaaqu aw manu aw fidaa waa la doorgelinaya kal asili haddaan saa dhahno fatushracu waxaa la sharciyeeyaa oo la jideeyaa oo bannaan istitaabatuhu in looga toobad aqbalo bilcawdi inuu ku soo noqdo ila aldilmati dimadiisu inuu u soo noqdo ayaa bannaan wey saasaa bannaan haddaan qowlkaa ku socono laakiin ha yeeshee laa tajib ma waajibayso haadihi istitaabatu riwaayatan waaxida hal riwaayo imaam axmed baa ka sugan oo ah istitaabada noocaanu way bannaan tahay laakiin laa tajib dhihi mayna toobadkeen ha toobadkeena ormayno u bixi mayno laakiin ma bannaanta in la yidhaahdo haba bannaan tahay haddaan taa ku socono taqyiirka haddaan ku socono waa markaan taqyiirka ku socono taqyiir oo dhan imaamka hawshan loo daynaya waxaan leenahay waxaa bannaan oo yushracu an yustataaba minhu laakiin anagu odhan mayno toobadkeenna odhan mayno toobadkeenna ohan mayno u bixi mayno waa calaa qawlina yukhayaru limaam wey imaamkana door gelaya fiihi fi saabi wa shaatin wey ayib masaafi ana kal asiiri weeye fatusracu waxaa la jideeyaa istitaabatuhu in laga toobad aqbalo bilcawdi inuu u noqdo ila dimmati dimadii inuu soo noqdo waa bannaan tahay laakiin ha yeeshee laa tajib ma waajibayso haadii istitaawatu ma waajibayso riwaayatan waaxida hal riwaayo ma waajibayso riwaayad keliya waa cala riwaaya riwaayaddii wey allatii taasoo dakaraha uu sheegay abulkhaaab uu sheegay riwaayadda abulkhaaab uu sheegay abulkhaaab muxuuna soo laha wakadalika dakara abulkhaaab fii man saba ummahu laa tuqbalu towbatu wain kaana kaafiran fa riwaayataasoo nama oran laba riwaayu sheegay laba shaabu sheegay cala riwaayati haddaan ku soconno oo wax ku dhisno ila riwaayad baa lakala rajaxaya cala riwaayati haddaan ku dhisno ku soconno allatii dakaraha abulkhaaab fainahu in aslama dimiyu dimiga hadduu islaamo oo tawxiid ku dhawaaqo saqata waa dhacaya canhu xaggiisa waxaa ka dhacaya alqatu dilku waa ka dhacaya dimigii markuu tawxiidkii ku dhawaaqo ashaahatay saqata canhu qatlu riwaayadaa saasay dhahaysaa haddii aan wax ku dhisno wa calaa qowli haddaan ku soconno man yaquulu cid odhanahayaysa tajibu waa waajibaysaa dacwatu in loogu yeero oo loogu baaqo kulla kaafirin mid kastoo gaal ah in dacwadaiyo diinta loogu yar waa waajibaysa haddaan ku soconana qad tajibu inay waajibtaa la arkaa istitaabatu dimigii dimiga istitaabadii waajibtaa laga arkaa culimo kale waxay leeyihiin war qof kastoo gaal ah soo in dacwada iyo diinta loo bandhigo oo la yidhaahdo quulu laa ilaaha ila allah tuflixu aslimu taslimu so in la yihahdo maahu hadday saas tahay hadda ninkii nebiga caayay dimiga ahaa waa gaal eh dacwada aanu bandhigno toobadkeen aan dhigin aan dhahan saa haddii wax lagu dhiso qad tajib tawbato istitaabatuhu taabadimu haddaan saa wax ku dhisno hadda dhisin baa laga hadlayaa riwaayad baa la kala rajaxaya waxbaa laga sheekaynaya madaahibul culamaa baa lagu barhayaa khilaafkaa lagu barhayaa laakiin hadda baabu tarjiic lama joogo la soco yosisaga ka qaldana hadda badweyn baa lagu jiraa aqwaalu culamaa waa madaahibi ahlilcilmiyaa laguu sheegaya mid walba maxay ku dhisan tahay mid walba maxay ku dhisan tahay wadaadada maxay wax ku dhiseen waxay dhaheen gaal dimigaan soo gaal ma aha sawmahan qof ka soo gaara dacwo in loo bandhigo hallayn aanu bandhigno hadday saa taana in laga toobad aqbalo waajib bay noqonaysaa laakiin waxaa looga jawaabay kan asaga toobadiisa waxaysan u waajibaynin liannahu dharkayn yaciin iyo kudbuu daaqaya corona virus nabi maxamed bucaayi toobadiisa waxaa cunaya ee nabdarrada tilaabay awliye ilaahay buu dhacay beerta ugaaska ninkii daaqa ee maxaa ku taqaanaa beerta ugaaska lo-da u dhacda waxaa weeye waa inaysan wax qiila lahayn waa in lala wareego in kala dilo marka ninka waaa ku dhacay meeshu waa kala tuwa wuxuuga calaa qowli man yaquulu tajibu haddaan ku soconno dacwatu kula kaafirin mid kastoo gaala in loogu yeero dacwadii diinta loogu yeero dawad hadda diinta loogu yeero qad tajibu waa inay waajibtaa la arkaa weeye istitaabatu dimiyi dimiga inay waajibtaa la arkaa la arkaa bay hadda maraysaa wa dakara wuxuu sheegay madaahib culamaa alxanaabila riwaayaadkooda iyo madaahibta aqwaashooda ayuu sheekhu nagu dheereeyey wadakara wuxuu sheegay saamiriyu wuxuu sheegay saamiri qadaa waa nin qaadi ah caalim ayuu ahaa culama alxanaabil ah ayuu ahaa abu cabdillah maxamed bin cabdillah alxambali ayuu ahaa ayib marka magaalada saamara ayuu qaadi ka ahaan jiray marka hadda nisbadan ayadoo saamiriyi ah saamiriyu wadakara saamiriyu waxaan u malaynayaa cilmi cind allah marka inta badan samaraiyu baa la yihahda wadaadada loo nisbaynaya magaalada samara laakiin hadda waxaa muuqataa samara bay ahayd weeye oo magacna asal u magaalada sura man racaa bay asal ahayd sura waa la farax geliyaa man ra'a ila magaalo intuu amiir dhistay oo beled ka dhacday oo islaantii aragtaaba aysan ka dhaqaaqin ayaa laga dhigay markaasa waxaa leeya sura man ra'a markaasa inta la isku qabtay sida xadramudoo kale ayaa waxaa leeya saamara garanaysaa saamara hadda magaalada dadka sumiinta ay degiin aad lagu dagaalamo ogtiino mantaqada tikriid magaalaas kala dhow dhulka sumiin degan yihiin Eh, eh, marka almuhim marka eh, waxay u egtay hadda in la yidhi saamiriyu magaalada loo nisbeeye waxaa la yidhi saamaraaba loo nisbeeye waxaa la yidhi saamiriyu waxaa la iska tuuray aliftii baa la iska tuuray kabacna yaa u nisba mushadada la raaciyo wuxuu yidhi wadaadka asaga ana towbata muslim qofka muslimka towbadiisa calaa riwaayataani laba riwaayo qofka hadduu muslim ahaa oo nebiga caayo laba riwaayo ayuu sheegay wadaadkaas saas sheegay wa towbat lkaafir soo maaha laa tuqbalu la aqbali maayo yidhi tawbatkaafir laakiin asaga laa tuqbalbu soo rarayu ma shay cagsigiisu sheego ka duwan dakar ay sheegeen al asxaabu oo min alfarqi in la kala geeyo gaalka iyo muslimka in kala geeyo oo xaggee ku soo sheegeen waxay ku soo sheegeen dee alwajh aali athaalithatu alfarqu bayna alkaafiri wlmuslim weeye fatuqbalu tawbat lkaafir duuna lmuslim soo wajeeda hadda halkaa halkaana asagu muxuu ku yiri isaguna muxuu ku yiri ana tawbata lmuslix calaa riwaayataan w waa la aqbalaya iyo lama aqbalayo wa tawbat lkaafiri laa tuqbal laakiin culamada hore maxay ku yidhaahdeen tuqbal bay ku yidhahdeen soo ma jeedi fa tuqbalu lkaafir duuna lmuslim kusoo yidhahdeen marka asxaabtii khilaafay asxaab ulxanaabila oo jamaahiiru khilaafay wey markii dheg loo warkiisa la tuuraya warkiisa la tuuraya loo jooji cagsa maa dakarhu aصxaabu min alfari fari aalika way la socaan kitaabkaalun walaysa alamru kadalika suu sheegayna ma aha suu sheegma ma jeeda hadda oo fiirso shariif naqligiisi markaan maraynay sheekh islaam ibnu taymiya sakaahu wuu taskiyey waa la aqbalayaaba kuliya saamaraa'i markuu marahayana raddahu maxaa la wa acanahu oo fiirso waana laba imaama xanaabila hadda la socdo hada huwa darsu lialabat اlcilmi sheekhu hada huwa darsu tacaamul aqwaal culamaa wlmadaahib wlmasaa'il wlkhilaaf qaabkaad ula dhaqmi lahayd oo u kala rajaxe u fiirin lahayd u fiirsa caw si wax loo kala tuurin wadaad waa la aqbalay waxaana la yuctamad waa la cuskadaa wadaadna waxaa la yii laa yuctamad waa lakala tuurin bal iskaba dhaafa in la ictimaado ama la aqbalee oo amarka saa lagu aqbalee fii khalalun daldalool iyo hulaamo baa ku sugan daldalool baa ku dhow waa daldalooleed warkiisu warkiis waa daldaloola wa ilaa hadduusan warkiisu daldaloolin warka uusan khalad uusan ku jirin falaa rayba wax shaki ma jiro weeye annaa annagu idaa qabilnaa haddaan aqbalno liannahu hadalku muxuu ku dhisnaa hadalku wuxuu ku dhisnaa cilladu wax ku dhisay waxay ahayd iyo riwaayadu ku dhisnayd qofka ana almuslima eh, tawadiisa ma la aqbalay mise loo aqbalay laba riwaayad bay wa tawbatu lkaafir laa tuqbal maxay ku dhisnay waa cillada inaad fahmay maxay ku dhisnayd maxay ku dhisnayd bay ninkaanu gaal buu ahaa nebiga inuu ka aargooso oo qacniyo oo diinta uu dhibaateeye oo nebiga dhibaateeye ayuu u caayay maadaama uu caayay kas iyo maag iyo edadaro iyo xadgudub iyo aargoosan oo aargoosanayo nebiga u caayo markan seefta saarayna tubti ilaa rabbi yiri wey laa laakiin muslimka waxaa laga yaabaa inay xooga wax iska noqdeen inuu hurdo ka soo kacay inuu xalliga xoogaa khamro soo cabay inuu sakatey yaa dhici karta asaga xoogaa waa riwaayatayn baan dhahayna laakiin laba aqbalay ka saasi ciladaasa wax lagu dhisay cilada ayadana waxba laguma dhisay mana soconayso tii baa laga hadlaya oo hadda waxaa la rabaa in yidhaahdo qofkii muslimka ahaa oo nebi maxamed raacay oo rumeeyey oo jeclaa markuu caayay inaan towbadiisa la aqbalin ayaaba xoog badan sababtoo maxaa dhacay asagoo islaam sheeganaya inuu nebi maxamed caayo waxay kutusaysaa markii horeba inuu munaafiq ahaa oo hugaallo ahaa isqarinayay haddana markii seefta la saaro ciyaar ay tahay uu naga fakanayo marka laa yuqbal wey laakiin gaalka waxaa laga yaabaa markii hore gaal buu ahaa laakiin hadda inuu xaq u caddaaday oo islaamkaba hadda u macaanaaday oo toobad keenay oo isaga la aqbalo alaysa kadalika qaabkaad wax u dhigteen haddii waa laga bedelo tafsiir ka fiican baa la saari karaa marka ninka le saamare ay raggiisa waa lagu duuda waxaa le qaab wax u tacliiliseen isaad wax u keenteen waxba kama jiraan bal iskaba dhaafa buu kii fii khalal baa ku jira waa ilaa falaa rayba wax rayba iyo shaki kuma jiro wax shaki kuma jiro buu ku yidhi annaa annagu haddaan muslimiin nahay idaa eh, qabilna haddaan aqbalno idaa qabilna haddaan aqbalno oon yeelno tawbatalmuslimi qofka muslimkaa ah towbadiisa haddaan yeelno oo maxaan ku yeelaynaa bislaamihi wey bad waa tafsiiriya la soco bislaamihi amabisababiyo bislaamihi bisababi islaami aan ku aqbalno fa tawbatu dimiyi dimiga towbadiisa inaan aqbalno bislaamihi bisababi islaamin aan ku aqbalno awlaa ayadaaba habboonba horta muslimka towbadiisa maxaan ku aqbalaynaa way su-aashu waa igu islaamay alaysa kadalika bisababi islaamihi wey haddaan muslimku tawadiisaa ku aqbalayno biisnaadihi soo noqdaytaan ku sugnaan ku aqbalayno gaalkii iyo dembigii inaan ku aqbalno tawbadiisaan aqbalno biisnaadi aan ku aqbalno yaa awlaa oo maxay awla ku taha liannu asagu marka horeba cadowgu ahaa nebiga ma rumaysnayn ma raacaynin ma ixtiraamaynin in la caayo inay u bannaantaba diintiisa kumid aaminsanaa hawshan adow ka soo noqday isagaa awla marka la aqbalow laakiin kii muslimka sheeganayay far baa ku godan oo ah munaafiq inuu yahay uurku gaallo yahay isqarinhayo warkuwa fahdi mayta hadda tacliimkiisa oo sodina fahmi tacliimkiisa wax loo tacliinaya tahay dakarahu saa waxa uu wax u tafsiiriyey oo sheegay in kitaabka waa mukhtasare sheekh saamtini saamtini kitaabka markuu ka hadlaayey mas'alada saas u kala wajahay oo wuxuu yidhi khalal baa ku jira naqliga saamaraa'i iyo siduu wax ku dhisay warku soo raray liannu haddii la yidhaha muslimka toobadiisaa la aqbalayo riwaayataan aad ku soo rartay gaalka in la aqbalaa awle ah oo la yeelo limaada lannu marka hore islaamku banaan ka ahaa haddana islaamkii waan usoo noqday buu yidhi in la aqbala isaga awlaw taas waxu tawjiiho madaxta baa la kala tawjihinaya lakin arki doon si wax loo kala duco uma qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi samara'i baa laga hadlaya cafwan sheekh islam taymi cafwan sheekh islam taymiya uma ila kitaab waa kitaab la taqsiirin la ikhtisaarinaaye uma qaala wuxuu sheekh islam taymiya waqad yuwajah hadda wuxuu sheekh islam taymiya inuu fasiro kalaamka samara'i wara waa inuu u qeyb bixiyo ma loo qeyb bixin karaa laakiin qiilbixintu u qiilbixinaayo saaxib mukhtasarku khaabuu ku sameeyey wadaadku markuu tawjiihiyey yuu haddana radiya radiskii buu ka soo tegay hada khaa sheekhood radisku waa waxa u muhiimsan hadalka markaad fasirto xoogaa naashnaashto maxaa xal ah saa ma lagu wadi karaa mise waa baail baailkuu ka soo tegay hada khaa sheegoodmuxuu kii marka waqad yuwajahu lianna tawjiiha waxau ku dhisan yahay weeye hadalkii kitaabka muqadamadiisa naga qaatay shanta maalmood oo ku saabsanayd ninka nebiga caaya qofka nebiga caaya waxaa loo fiirinaya ictiqaadka inuu cayda ictiqaadsan yahay ayaa loo celinaya oo madabka jahmiyada iyo murji'ada iyo shayaadiinta ahaa ayuu tawjiihan ku dhisan yahay sheekh islaam marka markuu fasiray oo tawjiihiyo xoogaa ku fasiray ayuu kala fatuuray oo wuxuu yidhi madhabkan waxaa qaba qolada shardinaysaa qofku inuusan cayda bannaysan laakiin hadduusan cayda bannaysan oo nebi maxamed uu caaya isagoon cayda bannaysan waxaa wey wax dhiba male kuu yidhi ku dhisay waana baail saasuu yiri u fiirso waqad yuwajahu in lagu tawjiiyo lagu fasiraa laga yaabaa maa dakarahu saamaraa'iyu wuxuu sheegay bian yuqaala waaba in la yidhaahdee asabxu caydu qad yakuunu alatan inuu alad noqdaa la arkaa min almuslimi qofka muslimkaa la ctiqaadan ictiqaadkusan ahaan aladkii hawl ka dhacday iyo carabka waxaa la yidhahdaa ka booday inay noqotaa arkaa fa tuqbalu marka waa la aqbali towbatuhu markuu qayliyo yidhaa tubtu ilaa rabbi waan qaldamay qalad baa iga dhacay waa la aqbali weeye id cilladu waxaa weeye huwa sabigii casrata waa e, turaanturo weeye lisaani waa carab turaanturooday carab turaanturooday waa taan idiin soo sheegay carab turaanturooday turaanturada iyo simbirirxay sallada afar soomaanan soo qaybin sallat lqadam wa sallat lisaan wa sallat lqalab wa sallat lictiqaad soomanan soo qaybin tee ugu daran sanatulcitiaadka ugu dar ictiqaadku hadduu kaa qallool oo kaa sibirgaxdo weligaa cidkusi sil ana salafi baad dhahaysaa ana salafi maxaad kalada ku dar ana salafi meesha istaagtada wadaad baa risaalo qoro wuxuu yidhi yakfiika min asalafiya an yakuuna laka eh, ciddat min asxaab shaah la galabta soo cunaa tira war kale shaah wada camne afar saaxiib laba saaxiib oo salafiya inaad leedahay masaajidka jamaacada ka tugato jus qur-aan akrisato hooyada baari u taho hale u weysayso yakfiika min asalaiya salaiya gusha waa taago <laughs> hadihi salaiya maxay tahay salaiya afarnadood waad sheekaysatana koobashtiinkooda cabtaan iyo afakaanadooda waad muuqdaan iyo hooyada inaad baari u noqoto safka hore inaad ku tukato jus qur-aan inaad akrisato hadihi salaiya inaad cilmiga dalabto inaad jihaaddo nebiga inaad difaacdo inaad islaamka u khidmayso midna ma jirto salfi maaho hadii salfiyo ana salfi kuaya ana salf ayib dad baa wuxuu iga sheegay meelaha reer galbeedka saacadii nahay waxaan arkay kuwa soo islaamay kuwa soo islaamay oo saddex sano afar sano islaama ah. waxaa lagu qufulay buu yidhi ana salafi am salafi buu kuleeyahay am salaf yes magbalaan ama salaf buu kuleeyahay war maxaa salafi ah wuxuu kaa aaminsan yahay inaad mubtadic tahay oo xisbi baa tahay oo urur baa tahay oo magaciisi baa tahay oo uu kaa aaminsan yahay haddaad tira kitaabka inta kala bixiso bal meeshaan akri ma akrin karo ma dhaqaajin karo maxaa dhaqaajin aniga waa dhaqaajin le ma dhaqaajinaya maxaa dhaqaajinaya sheekho wa maca dalika ana salafi maxaa tiri meesha waxaan aragnay mawduucadayaa mucjisaad fatuqbal waa la aqbalaya towbatu weeye id ciladu waxaa weeye huwa asagoo safigu catratan lisaani inuu carabku kaa simbiriixdo ama uu kaa turanturoodo wey aw qilati cilmin ama cilmi la'aan iyo edab daro iyo aqoon daro baa cayda kaa soo fakisay wey tahay marka toobadiisi waa la aqbalahayaa warkaan saasaa lagu fasiri karaa qofka muslimka ah, markii laga hadlayo toobadiisa la aqbalaya wadimiyu qofka dimigaana wadimiyu wuxuu ku cadfan yahay bian yuqaala asabu ad yakuun maaha wadimiyu midka dimigaana sabu caydiisu adan waa dhib wey nebigu dhibahaya muslimiintu dhibahaya waa aargooswe wadimiyu sabu caydiisu adan waa dhib weeye maxd oo barxala laa rayba fiihi wax shakiya iyo wax ismoodsiisu uusan ku jirin wey faidaa wajaba hadday waajibto faidaa wajaba hadduu waajibo calayhi dushi hadduu ku waajibo dimigii alxadu xad hadduu ku waajibo lam yasqud ma dhacayo wey xadkii biislaamaye ee bisabab islaami kuma dhacayo ka saa'ir lxuduud ee ka baqiyat lxuduud hadduu midka dembiga ahaa uu cay ku dhaco oo diinta caayo fa idaa wajaba calayhi lxaddu oo xadku muxuu ahaa waa inuu nebiga caayo inuu nebiga caayo lam yasqud ma dhacayo xadkii weeye biislaami ee bisabab islaami kuma dhacaayo ka saa'ir lxuduud sida xuduudda kaloo kale hadduu sinaysto hadduu waxado hadduu e, dhibaato geysto hadduu gabar e, e, xoogo hadduu isbaaro dhigto qaadicudariib noqdo hawlahaas hadduu sameeyo sidaysa u dhacayno xuquuqda looga oofsanaayo ayuusan u dhacayn faidaa wajab hadduu waajibo calayhi cala dimihi hadduu ku waajibo alxaddu xad hadduu ku waajibo lam yasqud ma dhacayo lam yasqud ma dhacayo weye alxaddu xadki ma dhacayo biislaamihi bisaba islaami kuma dhacayo ka saa'ir xuduud sida kale waa laga oobsanaya waa laga oobsanaya xuduuddii xalana waa soo marro fatalakhas waxaa kuu soo khulaasowday annahumaa labada muslimka iyo demigood fatalakhasa waxaa kuu soo khulaasowday oo kuu soo xasishay annahumaa muslimka iyo demiga demiga laa yustataabu inaan laga toobad aqbalin maxanadii waa tan dhegaysaha wax toobad ah laa yustataabu laga toobad aqbali maayo fi lmansuus lmashhuur riwaayadda mashhuurada oo mansuusada loo gargaaray imaamu axmed ka sugan caan baxday culummadu ay sharxeen oo loo hiiliyey waxaa weeye laa yustataabu almuslim wadimi toobad keena la odhan maayo fa intaaba hadday toobad keenaan annagu dhihi mayno laakiin hadday toobad keenaan ka hor ku cararaan toobad fa intaaba hadday toobad keenaan lam tuqbal la aqbali maayo towbathumaa toobadooda la aqbali maayo filmashhuuri sida caankaa aydan ku noqonay waa laba mas'alo annagu horta toobad keena dhihi mayno ju u dhihi mayno hadday laakiin ayagu toobadda ku cararaan ma yeelayna waxaan leenahay laa yuqbal inka aqbali maayo kana toobad aqbali mayno fa idaa taabuu he ayuu ku degdegaan laa yuqbal toobatahum faidaa taaba fain taaba hadday toobad keenaan lam tuqbal lama aqbalahayo wey hadda u fiirso sheekhu wuxuu ka cabiray fain taaba hadday toobad keenaan muusan dhihin faidaa taaba muxuusaa sheekhu le mataqaana liannoo in iyo idaa markii shardiga aad u isticmaalayso intu waxay ku tusaa ashay fiihi kutusaa idaaduna waxay ku tusaa ashay wuquuxu kutusaa marka waxay macnaheedu wuxuu yahi hadda cidda nebiga cayday oo dimiya iyo midka islaamka sheeganaya inayba toobad keeneen oo toobadda la waafajiyo ayaaba aad u yar inkaar baa ku dhacaysa mar hadday inkaaru kugu dhacdana kugu dhacday sheekh la tagta marka faintaaba hadayba dhacdo faintaaba haddayba dhacdo wey inaysan cilmi u badan tahay lam tuqbal lama aqbalo inay toobadkeena haddayba dhacdo wey lam tuqbal towbatuma fi lmashhuuri aydan wa xuqiya waxaa la xikaayado lasoo wariyey canhu can imaam axmed waxaa laga soo wariyey fi dimiyi qofka dimiga idaa aslama hadduu islaamo saqata waa dhacaya canhu xaggiisa waxaa ka dhacaya alqatlu baa ka dhacayo wey wain lam yusatab ama lagaba toobad aqbaline axmed riwaayada waxaa laga xikaayooday xikaayo wey waa la sheegay qiila baa layidhi woy haddii aanyaama laga toobad aqbalin hadduu asagu toobadii ku ordo waa dhacaysaa dilkii waa ka dhacaya ayaa laga soo wariyoy wa xukiya waxaa kaloo laga xikaaday canhu imaam axmed waxaa laga xikaaday ana almuslima qofka muslimkaa yustataabu waa laga tood aqbalahaya wa tuqbal waa la aqbalahaya towbatuna waa laga soo xikaayooday waxaan waa xikaayada waurija waa la soo saaray canhu can imaam axmed waxaa la soo saaray fi dimihi qofkii dimiga ahaa annahu dimiga yustaabu waa laga tood aqbalahaya wahuwa baciidun xikaayadaasuna waa in laga toobad aqbalaayo waa xikaayo baciida iyo naqli baciid oo daciifay warkaa war jira maaha bukuy marka waa khurija waataan ka soo hadnay kitaabka awalkiisii takhriij macnaheedu waxaa weeye haddii tusaale la'aan la yidhi ana almuslima yustataabu wa towbatuhu intaa haddii imaamu axmed laga hayo dembigana uusan ka hadlin waxaan leenahay waan uga qaadanayna takhriij baan ku samaynayna waxaan leenahay axmed wuxuu ka hadlay muslimka nebiga caaya wuxuu yidhi yustataabu wa tuqbalu towbatuhu dembigana waxooga qiyaas qaadanayna takhriij baan ku samaynaynaa waan leenahay oo walaa farqa baynahumaa dembiguna waa la mid yustataabu wa tuqbalu towbatuhu saas takhriijka laga wadaa laba masale inaad isku meel ku bixiso isku dariiq mariso ayaa laga wadataan soo marnay marka si kastay ahaataba hadda waxaa laguu sheegay inuu baciid yahay warka inuu baciid yahay laguu sheegay waclam waxaad ogaataa annahu amar yeeshanay laa farqa wax farqiga kale qaadis uma dhaxayso bayna sabbihi inuu ku caayo qofku inuu nebiga ku caayo bayna sabbihi waqadka maxaa laga wadaa dee xumaan in lagu sheego xumaan iyo zini halkaa in la maro uu ku sheego walciyaadu billah isagii hooyadiisa waalidka uu ku sheego iyo wakayrihii iyo sabbi aan ahayn qadki aan ahayn inuu maro inuu qadki ku caayo iyo inuu wax kale ku caayo wax kala qaadida in kala qaadi mito waa isku mid wey labadooda la kala qaadi maayo ayb nasa calayhi weeye axmed waa caddeeyey wixii wax farqiga u dhexeeya ma jiro qadki iyo kayrka waa isku mid wey wadakarhu uuna sheegabay inaan fari udhaxayn waxaa sheegay caamatu asxaabihi culimadii amed asxaabtiisa iyo ardadiisa iyo xanaabiladu halkaasay mareen wey wa akar alculamaa culammada islaamku min ashaaficiya walmaalikiya wadaahiriya halkaas iyaguna mareen wey xanaaf halkaas iyaguna mareen wey ahluxadiid halkaasay mareen la kala qaadi maayo qofkii qadfi mara iyo qofkii ariiq kala mara cay kala mara la kala qaadi maayo labadaba toobada laga aqbali maayo waana la dilhaya wa faraqa waa kala geeyey ashaykhu abu maxamed ayaa kala geeya cabdillah ibnu axmed ibnu qudaama saaxib almuqni eh, muqniguna waa sharxu khiraq iyo la socaabi waa taan soo maray taan soo maray khiraq taay culamada xanaabila ayaa mukhtasarkaas ayaa sharxay wuxuu yidhi abu maxamed abu maxamed waad garanaysaa way abu maxamed waa ninkii sheekh islam ibnu taymiya lam yadkhul shaam afqaha minhu maca awsaaci lannu muxuu ahaa imaam mujtahida bitifaaq mujtahid min xanaabila lahu tacriif fi alcaqaa'id wa fi alxadiid wa fi altafsiir wa fi alfiqi wa fi lusul macnaha nin muxuu barta carashadayba kaana mujaahidan hogaamiya xallida guto oo fuqaha iyo ardaya dalabta cilmigu saliibiyiin meeshuu dagaalka ka galo la yaqaano lagu kala cararayo wa faraqa abu maxamed sheekh abu maxamed wuxuu kala geeyey bayna alqatli wasabi buu kala geeyey wixii labadaa waa kala saaraya inuu qofku nebiga nebiga inuu caayo iyo inuu qadfo laba masalo kala saaraya fadakar riwaayatayn buu sheegay fi lmuslim qofku muslimka laba riwaaya ku sheegay wa fi lkaafiri fi lqadfi isagana laba riwaaya ku sheegay isagana laba riwaaya ku sheegay uma qaala wuxuu yidhi wakadalika sidaasoo kale sabbuhu inuu nebiga ku caayo biayri ladfi adfila inuu ku caayo ayadoo saasay la mid taho laba riwaayo wakadalika sabbuhu biayri اlqadfi fadakara riwaayataani fi lmuslim soo kumuusa dhihin waxaa weye wakadalika sabbuhu biayri اlqadfi ayaa laba riwaayo ku sheegay ilaa anahu wuxuu amar iyo shaniya yasqutu waa dhacaya waa dhacaya dilkiiba hadda laga hadlaya dilki waa dhacaya bilislaam bisabab islaam ku dhacaya ilaa anahu amar iyo shaniya dilkii in qofkaa la dilo wuxuu ku dhacayaa weeye bilislaam islaamku ku dhacayaa sheekh islaamtii warkaa ma yeelin wasayati taxriiru dalika masalada waxay imaan doontaa masala raabic kitaabka ugu dambaysa ayaa lagu keeni doonaa sheekh islaamtii ma yeelahayo ma yeela warka asna warkaasaga ma yeelay la kala qaadi maayo si horar lagu soo sheego waclam anahu laa farqa baa lagu soo yiri marka masalada waa si u kala geeyey farqigaa asagaa ma jiro wey lamana yeelahayo wa amaa madhab maalik soo maaha inahu saabigu ama fainahu amar iyo shani yuqtalu waa la dilayaba asaab waa la dilayo ama madhabu maali anaabil waa dhamaado warkeega xanaabilo warkeega waa dhamaada amaa madhabu maali soomaa fainahu amar iyo shani yuqtalu waa la dilaya asaab waa la dilaya walaa yustaabu laga tooda aqbali maayo aydan ku noqonaya walmashhuur sida caam baxday min madhabi madhabka imaam maalig weeye anahu amar iyo shaniga laa yuqbalu lama aqbalahayo towbat lmuslimi qofka muslimka lama aqbalahayo idaa saba nebigu hadduu caayo qof muslim sheeganayay nebi maxamed hadduu caayo towbadiisa lama aqbali maayo maxaa loo aqbalay far baa ku godan waa munaafiq waa uurku gaalle waxaa wey marka waa waa sindiiq isqarinahayo marka wuxuu rabaa inuu maalinba nasiro oo yidhaha shalay nabigoodaan caayay oo iga yeeleen barrina waa caayaya saan u saliisamada arkayni adduunkaa nagu dhaafinayna wa munaafiq oo fogaalaa laba wajiilaa jaajuus ah muslimiinta ku dhex jira muslimiinta warkooda rara maxaa leeya warmatashiil ah weeye warmatashiilna warkiisa lama aqbalo warmatashiil warkiisa lama aqbalo laba wajiilo laba wajiilo marka qof laba wajiilo ah oo marna xagga u daaqaaya marna agga u daaqaaya laa yuqbalu warkiisa wey annaga lagu ciyaari maysi xukmu xukmun sindiiqu sindiiqna de waa munaafiq warku gaallaa marka lama aqbalayo warkiisa wey wa yuqtalu waana la dilahayaa weeye cindahum cinda maalikiya waa la dilayaa xaddan baa loo dilhayaa wey laa kufran gaalnimo loo dilmahayo wey idaa adhara markuu muujiyo attawbata inuu toobad keena markuu muujiyo waa la dilhayaa laakiin waxaa la leeyahy o ninkii waa sida shahaatayn ku dhawaaqaaya oo waan toobad keenay ashhadu an laa ilaaha ila allah buu ku hayaaye waa la dilaysaane laba keed u dilaysaan ma gaalnimaad u dilaysaan oo hadda gaal horayba gaal buu u dilaysaan mise waxaa weeye islaamkiisii waa aqbalaysaan oo toobadiisi waad aqbasheene waxaad ka fulinaysaan xadda min alxuduud ka fulinaysaan xadda min alxuduud leanna hore wuxuu kuu soo yiri eh, muxuu soo yiri eh, annahu laa yuqbalu towbatu muslim idaa saba wa xukm xukmu sidiiq soo kuma dhihin marka waa yuqtalu wuu ku yidhi cindahum cinda maalikiya muslimkii toobadkeena waa la dilahaya xaddan baa loo dilaa ilaa kufran gaalnimo loo dili maayo idaa adhara markuu muujiyo toobataidaa waa muujiye adhara muxuu kuu leeyahy lanno islaamkiisa baatinkaahe sheekh maxaan ka qabnaa maxaan ka qabnaa shakiyo tuun baan ka qabnaa lanno nebi maxamed inaad ku dhiirato caydo waxay markiiba seeyaalae signal alkeenadu waxayna tusaa need waango inaad markii horeba gaal ahayd isqarinahayo islaamna uusan ku ansixin tuug inaad iga kusaysaa warkaanu afka baarkiisa uu yahay waxaa horay u dhihi jirtay ee afka qaaxda afka soo gooday markaan ku qabannayna waxaa tihi tubtu ilaa rabbi aslamtu waa tiro kaa yeeli mayno marka idaacad hara saasaa laga wadaa idaacad hara ma ku muujiyo wa ruuya waa la waa maca almuhim hadduu toobadda uu muujiyo maalikee waxay ku dhiheen waa dilaynaa xaddan baan la u dilaynaa weeye laa liriddati wa kufri u dili mayne xaddan baan u dilaynaa wey macnaheed maxaa kuu soo baxay ama islaam ha sheego maysan sheeganin waa dilayna wa ruwiya waxaa la wariyey canhu axmed eh, maalig waxaa laga wariyey anahu jacalahu inuu ka dhigay anahu amar iyo shacni jacalahu inuu ka dhigay eh, qofkaas eh, saabiga inuu ka dhigay riddatan inuu ka dhigay inuu yahay hadalkiisa iyo xukunkiisa xukunkiisa inuu ka dhigay riddatan inuu gaalnimo iyo gaalnimo loo dilaayo inaan xad loo dilaynin xukunkiisa iyo waxa loo dilaayo lann waxay ku sugan wa yuqtalu cindahu xaddan laa kufran idaa adhar toobatan waa ruwiya can annahu jacalahu xukunka iyo dilka wuxuu ka dhigay riddatan ridda loo dilaayo ka dhigay ma aha inuu islaam muujiyey iyo xad loo dilaaye riddatan iyo gaalima loo dilaayo qaala asxaabu waxay yidhaahdeen facalaa haada saa haddaan ku soconno facalaa haada saa haddaan ku soconno oo ah in xad loo dilaayo yustataabu waa laga toobad aqbalayaa markuu toobad keeno yidha islaamka muujisana waa dilaynaa xaggan u fa intaa cafwan cafwan cafwan yaana kaa qalda fa calaa haada haddaan ku soconno oo riddo u ka dhigay fa calaa haada hadda ku dhibsantaa hadduu riddo ka dhigay oo maalig yidhi ninkaanu waa riddoobay riddu waa ku dhacay haddii la yidhaahdo oon saa ku soconno instataabu waa laga toobad aqbalna waxaa lagu riddadii ka soo noqo fa intaaba hadduu toobad keeno nukila waa la ciqaabayaa waana la xadmuujinaya waa la tacsiirhaya nukir waa la ciaabaya ciaab aliima lagu dhufanaya wa in abaa hadduu diidana qutila waa la dilhaya in aba hadduu toobadda diidana waa la dilhaya saasay wadaadadaa mareen manaa saasan ku wadaynaba saasan ku wadayna daahirka saasan ku wadaynaaba wa ama dimiyu kaa muslimkii bu ahaa muslimku kaa lagu kala tego wa ama dimiyu soo maaha idaa saba hadduu nabiga caayo uma aslama oo haddana islaamu ku ordo fahal yadru ma ka dafcinayaa canhu xaggiisa ma ka dafcinaya islaamuhu islaamka uu ku dhawaaqay alqatla dib ma ka dafcinaya dibi buu ahaa gaal buu ahaa islaam markii la qabtay ayuu islaam ku dhawaaqay islaamkiisaanu dilkii ma ka dafcinahayaabaa l su-aashaasaa la isweydiiyey calaa riwaayatayni laba riwaayad baa maalikadu ka leeyihi dakarahuma labada riwaayad waxaa sheegay cabdulwahaab ayaa sheegay qatil cabdulwahaab cali ibnu nasr maxaad ka taqaanaa nirageen niraganala wey almaalik tay ninka asaga meel buu wuxuu kaga soo haray azanaadiqa wlmulxidiin wlmurtadiin wljahmiya shayaaiin dhan meel buu kaga soo haray kaana shawkatan maxaa la yihahda xulquumi almunaafiqiin wlmulxidiin ljahmiya maxaa la yihahda shayaaiini u ahaw tay ningoreedka asaga markaad waa la isku qabsadaa shaafici maalikiya isku radida anagu ah iyo anagu ah iyo anagu waa lagu dagaalama lakin saxiix maalikiya saxiix maalikiya kutub heer sara oo la sharxay kitaabka talqiin uu ka mid yahay sideed mujalad salayo toban ah ma sideed ma male ku daabacan yahay maasin uu sharxay talqiin kitaab heer sara ayuu leeyahay طيب kitaabkiisa hadda yaala madbuuc ah oo la yiraahdo anukat fi ikhtilaaf culamaa culamaa kitaabka hadda madbuuca waa yaala waa yaala meel waa yaala kitaabkaasna wuu leeyahay uu kaga hadlay madaahibta culammada ikhtilaafka u dhexay culamadu isku haya madaahibta khilaafka caaliga wax laga hadlahayo u ka hadlaya isagu wati hore bu ahaa qarnigi hanaad waa bilowgiis u dhintay qaadi maali cabdiwahaab ibn cali bn masr wuxuu yihi falahum maalik afwan waayru waxay sheegeen manaha waay sheegeen laba riwaaya sheegeen wey waxay sheegeen calaa riwaayatan bishadakar waa laba riwaaya waxaa sheegay cabdiwahaab ayaa qaadi cabdiwahab waayru baa sheegay weeye laba riwaaya inay leeban sheegeen si kastaa ahaatee muhiimaddu waxaa weeye maalikiya warkooda waxaa weeye fainahu yuqtalu asaaqu laa yustataabu wlmashhuur can madhabi saas warkaasa waa ku daayo wa ama shaafic madhab shaafici soomaa falahum fi saabi wajhaani laba waji bay leeyihiin axaduhumaa waxaa weeye huwa kalmurtad weeye idaa taaba hadduu toobad keeno saqaa waa ka dhacaya canhu anmurtadka waxaa ka dhacaya alqatlu dilka waa ka dhacaya mar hadduu toobad keeno dilka waa ka dhacaya waa la tacsiiraya waani wjiga qowlka labaad wejiga labaad waxaa weeye wejiga labaad waxaa weeye ana xaddahu xadkiisu waxaa weeye xukunka u yaala alqatlu waa in la dilo bikulli xaalin xaalad kasta waa in la dilo ama ha toobad keen ama yuusan toobad keeni xaalad kasta waa laga takhalusahaya wejiga labaadna kaasu wadakara waa sheegay asaydalaaniyu baa sheegay saydalaani saydalaan abubakar maxamed ibnu daauud ibnu maxamed asaydalaani saydalkuna waa ninka ka shaqeeya farmashiyaystaha oo daawada ka shaqeeyo wa haadaa culummada markii laga hadlaayo loo nisbeeyo shaqada ay qabtaan baqalaani saydalaani sakhtiyaani waa soo marray culummada shaqaday qabtaan iyo brofessional ku yihiin loo nisbeeyo weeye taa macnaheed waxaa weeye culummadu inay shaqaystaan oo dhakhaatiir yihiin oo injineer yahay oo hawlihiisa qabsado kabacdi loo nisbeeyo diintan uu sharcay kutubtan qorayo mudakr saydalaani wuxuu sheegay farmashaysa wuxuu sheegay ale dhakhtarku wuxuu sheegay qowlaani buu sheegay cafwan qowla thaalita qowl saddexaad buu sheegay qowl saddexaad buu sheegay lann markii hore maxay ahayd wajhaani bay ahayd qowl saddexaad buu sheegay wuxuu yidhi ana saaba qofka eh, ku caytamay oo nabiga ku sheegay bilqadfi yuqtal waa la dilayaa liriddati riddaa loo dilayaa fain taaba hadduu toobad keeno zaala waa ka suulayaa alqatlu qatligi waa ka suulahayaa buu qatligi waa ka suulahayaa saas yidhi ayb wa julida waana hadduu qatligi ka suulay ma layska sii daynaya maya jeldigii baa lagu leeyahay jeldigii cayd baa lagu leeyay wa julida waa la eh, jeldinayaa amaaniina liqatli sideetan baa lagu dhufanaya liqatli waa ugu dhufanaya waxaan leenahay ku dili mayno laakiin weli far kalea noo taagan oo maxay tahay sideetan aan kugu dhufsanno wa biayri lkatfi qatliga waxaan ka ahayn oo cayana wa biayri lkatfi oo cay ah oo nabigu aflagaadeeyana yucazaru waa la tacsiiraya bixasabihi ay biqadarihi hadba inta u dhigantaa iyo wuxuu mudan yahay ayaa lagu dhufanaya oo la biijinaya oo la garaacaya oo la karbaajaya wy hadday rabto dilba ha gaarto haday rabto dilba ha gaartee saasa la marsiinaya uma dakara wuxuu sheegay sheekh islaam taymi hadda kitaabka masaladii waa la khulaaseeyey uma dakara waa sheegay wy shekh islaam taymi wuxuu sheegay adilata man culimmada adiladoodu sheegay axkaante axkaanaa dhihin de adilada sheeg alxanafiya sooti laguma soo sheegay sheekhu xanafiya so lama soo sheegin xanafiya waa lagu soo sheegay oo waxaa lagu soo yiri oo meesha kusoo noqo wain kaana dimiya abu xaniif madhab abu xaniifa wain kaana dimiyan oo ti lagu soo sheegay oo lagu soo yiri faqaala abu xaniifata laa yantaqidu cahdi waa lagu soo sheegay cahdi halkaas kugu soo sheegay xanaabila halkaas kugu soo sheegay midda kale xanaabilada la soco xanaabila warkooda la soco waataan soo marnay saabigu asagu hawlihiisa waana in badan tajahum ku jiro oo irja ku jiro irja fuqahaa qaba abu xaniifa waxaa weye istixlaal bay inta badan shardinayaan inta badan waa nimanka qaba in uu hadduu cayda banaysto unbaa la dilaya lakin cayda hadduusan banaysan waxaa weye la dili maayo hawlaha iyaga hadduu laakiin ku noqnoqdo waataan soo sheegnay waxaa loo dilayaa siyaasatan waataan soo marnay siyaasatan waataan soo marnay uma dakara wuxuu kuu sheegay sheekh islaam uma dakara sheekhulislaam wuxuu sheegay adilata man culimo adila u sheegay macnaha uma dakara hadalka waxaa iska leh kalaamkeed waxaa wey bacdi ba hadda hadlahay uma dakara sheekh islaam wuxuu sheegay adilata man hadda mas'aladii waa gabagabo waana dhamay waxaad is weydiinaysaa adiladii uu u daliilsaday inaan la aqbalaynin towbada qofka saabiga muslim ha ahaado dimi ha ahaado adilada awal toddobiyo shan iyo labaatan ictiraad iyo bushi lagu keenay oo lagu hargeynay waa ka jawaabay toddobiy labaatan iyo shan y labatan markaas ku garto waa imisa konton iyo konton iyo laba dhahdee xisaabta xataan ku fadhinaha konton iyo laba konton iyo labadaa mas'alo ayuu kaga hadlaya mas'aladan hadda anugu hadda caawa ka hadlayno meeqa saf caawa meeqa saf mas'aladan waa lix safxa soo ma lix saf soo lix saf maaha weli aan dhamaystirnay shan safxiyo bar wuxuu kaga hadlay afar boqol afartan iyo sagaal safo afar boqol afartan iyo sagaal safo laytow marka bacli waxay ahayd mas'alada ugu muhiimsanay oo adiladahay waxaa la rabay hadduu sheegay mas'aladii madaahibtii waxaa ku jiray adiladu waa shayga ugu muhiimsan leanna adilada waxa lagu kala baxaayo adiladana toban safcin loogu khulaaseeyo oo sheego daliilka iwajhu istidlaal u sheego bas adaliil taani awal adaliil taani inuu noo sheego daliilba inuu sheego wajhu istidlaal u sheego xataa ictiraadku isaga qabo ictiraadaadka hadduu sheegana asagana laba layn uga jawaabo toban safcin loogu khulaaseeyo sideed safxa midkan hadduu sheegay laba iyo toban safcin loogu sheega adilada ictiraadaadka mutakaamil buu noqon lahaa laakiin adiladii oo aad u muhiim ah ayuu ka tegay marka marba waxaa sheegay intaad soo qorto ma khulaasaysaa haddana waxaa weeye waa faraha ka qaaday liannakum qowm tastacjiluun inuu degdeg ayaa tihin faraha qaaday aan ku kala tagno uma dakara wuxuu sheegay marka waxyaala markaan leeyahay bacri inuusan xariif ku ahayn khulaasada iyo talkhiiska kutusaysaa ahamu shay fi lmadaahib waalmasaa'il waxaa weeye adilada wax loo dhimanayo maxaad deliisatay aalibkii marka masalada markuu fahmay adiladii waa inuu u fariisiiyo adilada aayad quraan iyo xadiis iyo ijmaac iyo qiyaas ba ku jiro muhiim wey sheekhu masalada marka idinku akriyo iqra uma dakar wuxuu sheegay adilata man qof adiladiisu sheegay qaala yidhi laa tuqbalu la aqbali maayo towbatuhu towbadiisa la aqbali maayo weye towbatu saaf la aqbali maayo culamadiitu uu sheegay iyo wamaa shayna wuu sheegay adilo keliya ma sheegin iyo wamaa shayna waa sheegay yucaariduhaa adilada mucaaradaynaya oo bushinaaya oo lagu keenay wey waa ajaaba waana ka jawaabay ma cararin intay fulay maaha intay marka lagu keenay bushi ma dhihin inaa lilahi wa inaa ilayh raajicuun maxaan samaynaa hadda annagu ma sheegin ninkii la ohan jiray aamidi ixkaam ixkaam ninkii usul fiqiga iskala shaaficiga ah shaaficina dee wuu daaqaa xanaabina wuu daaqaa labadayba u daaqaay wuxuu ku sidkayay ninka la yihahdo fakruraasi weligaa la soco fakruraasi gudaabay iyo ninkaan kitaabka la sawqa iskala usul fiqu leeyahay laakiin raasi gudaabay weligaa adfaanto nin walba ninka uu ku daaban yahay oo ka dhimbil qaatay haddaadan fahmin way kula tegaysaa ninba ninbaa macalin ku daaban yahay si kasta ahatee wadaadda soomaalida anugu waxaan aqaanaa hadla ninkay ku daaban yihin waan aqaanaa iyo madhabka ku daaban yihin si kasta ahatee wuxuu yidhi mas'ala mushkil adag baa intan ugu keenay yuu yidhi anigu wax jawaaba uma hayo lakin waxaa laga yaaba ilaahay inuu keena cid garanaysa way soo tegay ka cararaya ayb marka almuhim sheekh islaam taymiya adiladii waa sheegay wixii caaridahayana waa sheegay markuu sheegay iskaba tegine ajaaba can ilmucaaridi mar haddaan adiga ciidankaygii aan difaacay kaagiina aan jeliyey saldhigii anaa haysta saldhigayaa haysta anaa haysta saldhiga fadhiyo saldhigii waa inaa haysato sheekh haddii saldhiga gacantaada laga bixiyo waa kuu dhamaatay magaalada gacantaada laga saaray sheekh islaan marka wuxuu rabaa inuu difaacdo dictores inuu difaacdo rabaa waad garata meelo taho ah, difaacdo dowladda sheekh islaan taymi laka laysa bidictor sheekh sheekh islaan taymi laysa bidictor kuusoo sheegay macnaha shaqsiintu hadda kutubta daraasaadka la qaatay oo jaamiciga oo laga qoray waxaa lagu qiyaasay boqolaal wey boqolaal shan boqol inay gaaraysa laga yaaba nin walba dhinac ka istaagay nin walba dhinac u ka istaagay nin walba xoogaa meeluu ka istaagay nin walba meeluu ka istaagay liannu maxaa dhacay waa baxran wey sheekho baxran wey sheekho marka nin walba ilaa imkana waa socotaa adigu waxaa kuu banaan dictoora inaad ku qaadato sheekh islaam taymiya min khilaali kitaabihi saarimasanadkii hore ku qaado khalaas sheekh taymiya waa nin ma inaad ku qaymayso ood haddaad wax qaymayn karto sheekh waxaa ka hadlay eh, diyaab alqaamidi macnaha ninka wax diyaariya doctoorada diyaarinaya sheekh islaam taymiya ma qaymayn karaa adoo xaq ma u leedahay shekh islaam taymiya inaad qaymayso shaafici qaymayso adoo arday ah oo doctooro diyaarinaya hal laka min xaqi sheekh mana soo jeedi sheekh mancanka markaa sheekh islam adigu aad qiimaynayso oo sheekh islam taymi miisaan intaad saarto adigu aad ka jawaabayso hooyadaha sheekh ma dhalin nin sheekh islam qaynin kana weyn ma dhalin oo iska tagay isqayme adigu naftaada sheekhaaga jaamacadda kuu kuu dhigay doctor hebel qayme laakiin sheekh islam ibn taymiya ma qaymayn kartid sheekh way kumana dhacdid warkaa kale dambayla tahay lannahu xaqiisa ma siin karo ninka ardagaaw sheekh islaam taymiya xaqiisa qaymaynta aad qaymaynayso ma siin kartid wax laga hadlayo waa isa u fahmay ayb ajaabu uu ka jawaabo wey can mucaaridi mucaaridki iyo bushiga ishkaalkiina waa ka jawaabo wastadalla wuxuuna deliisay sheekh islaam ibn taymiya calaa dalika masalada daalika oo ah laa tuqbalu towbatuhu towbatusaaf inaan aqbali wuxuu u deliisaday bilkitaab ayuu u deliisaday wasunna ayuu u deliisaday walijmac ayuu u deliisaday walictibaar qiyaasna u deliisaday afartiiba waa ku fariisiyey wey biadilatin buu deliilsaday wey ka bado biadilatin buu deliilsadaa oo laa yumkinu aysan suurtagelaynin axadan qof uusan u suurtagelaynin dafcaha inuu dafciyo oo naqo inuu wejiga ku dhuftoo celiyo oo diido hor istaago dafcaha war adigu haddii ka kugu biyo keeno webiga jubba hadduu kugu daad hadduu kugu keeno adiguma dafcin kartaa waa bariyey sacabka laguma celiya taraa soomaalidu waa bariyey ninkii la sacabkaan saarhayaa hadda qoraxaa ka dheeraanaysago xaggay uga fidaysaao way kaa firaaraysaao marka sheekh islaam jay muxuu daliilsaday biadilatin istadalla biadilatin uu daliilsaday weeye laa yumkinu aysan suurtagelayn axadan qof aysan u suurtagelaynin dafcahaa inuu hor istaagoo naqo oo yac yidhaahdo wey ayb miqdaaruha miqdaarka iyo inta waraaqooday ku qoran tahay waraaqa inta ay ku qoran tahay hadda ka hadlaya miqdaaruha adiladas maxaan sheegnay sabca wa cishriina ariiqatan min turuq istidlaal buu ku keenay wey calaa taxatumi qatli dimiyi walmuslim saab wey soo ma jeed horas hoos baa lagugu sheegay wuxuu sheegay sabcan wa cishriina ariiqatan min duruq istidlaal calaa taxatumi inay waajib tahay oo laasim oo fardu cayn tahay qatlu dimihi dimigii in la dilo walmuslimi iyo midkii muslimka ah, asaabi oo caytamay oo laguu sheego majaladka saddexaad safxada waxaa looga hadlay toddoba boqol iyo sagaal ilaa laga gaaro sideed boqol lixdan iyo labo waad ujeedtaa inta looga hadlay safxo looga hadlay uma ajaaba can xujaj lmukhaalifiin waictiraadaaatihim weeye hamsa wacishruun mujaladka saddexaad safxada sideetan sideed boqol lixdan iyo afar ilaa sagaal boqol iyo afartan laga gaaray risaaladhan w digtooro waa dhaaf waa laga tilaabsaday inta ictiraadaad kale digtooro waa laga tilaabsaday sheekh low kala maaa lagu haya miqdaaruha miqdaarka adiladaas waxaa weeye intuu ku qoray amaaniina karaasi weeye bilbaladiy macnaha waxaa weeye amaani amaani amaani maxaa la yidhaha karaasi amaani karaasi bilbaladi macnaha hadda wuxuu ka hadlahayaa waraaqaha wax lagu qorto ayaa magacyo kalele oo la yaqaana haddaan uso magacyo nooma kala leh efo iyo kada iyo so wax magacyo nooma kala leh magacyo noocaas ayagu ay lahaayeen magacyo noocaas ayagu ay kala lahaayeen buu wax ku qiimaynaya marka waraaqo waaweyn oo noocaasa oo madal basaro diiwaan oo showbiiskaan la eg rubcaa la yidhaahdaa buu ku qoray wey ah, sideed ayuu ku qoray wey sideed ayuu ku qoray sideed fal yutaalixa mutaalaceeyo weeye qofku mutaalaca rabo inuu wax korosoo rabo hunaaka mahaasa ka mutaalaceeyo kitaabkaa ka mutaalaceeyo asalka haw noqdo waman uxiila calaa maliyin eh, falyaxtal ha wareega wey inagu waan ku xawilnay waan ku wareejinay asalkii baan kugu wareejinay toddobiyo labaatankaa daliil shan iyo labaatankaa ictiraad halkaa ka muraajacee kana mutaalacaysa weeye hada bilahi towfiiq sal allah wasalam cala nabiyina moxamed cala alihi asxaabi ajmaciin